بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قرن بأوله نية رفع حدث ولو من غير أحداثه لا عمدا أو طهارة عنه أو أداء وضوء laa lidaa'imi xadaثin aw istibaaxati muftaqirin culimo waxaynu ku soo jirnay weysada iyo arkaanta ay lahayd oo saddex qowl aynu ku soo sheegnay qowluljumhuur oo odhanaya arkaantu waa lix iyo imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah marka lagu darayo oo toddoba ka dhigay iyo qowl baciid ah oo sideed siddeed ka dhigay baynu isku ogeyn waxaynu soo qaadannay rukniga koowaad oo in wejiga la maydho ah afartii rukni rukniyee qur'aanku sheegay mid ka mida ayaynu soo qaadannay ruknigii aynu ku tilmaannay sunnadu inay sheegtay oo niyada ah ruknigaa ayaynu doonaynaa inaynu aragno weysadu haddaba niyo ka maarmi mayso waa in la niyoodaa niyadana toddoba qodob baa lagu tacriifi toddoba qodob ayay mabaaxisteedu tahay toddoba mabxad ayaa ereyga niyada ama toddoba dhinac baa la layska dul taagaa niyada niyoy tacriifkaagu waa maxay xukunkaagu waa maxay maxalka iyo meesha wax laga niyoonayaa waa halkee eh, waxyaabo badan waxaa la niyoonay kayfiyada loo niyoonayaa waa sidee shuruudaha loo niyoonayo niyadu ay leedahay waa maxay ilaa toddoba dhinac ayaa layska dul taagaa niyada sheekheennu ka soo gaabsan doonaayo niyo unbuu ina odhanayaa niyada waxaa loo deliishaday xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ee nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi uu ku yidhi innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa camal oo dhani niyo ayuu ku sugnaaday qofkuna wuxuu helayaa kolba wuxuu niyoodo uun xadiidkaa waxay culimmadu ku tilmaameen nisfulcilmi inuu xataa taagan yahay imaamu shaafici wuxuu ku tilmaamay toddobaatan baab ayaa isla xadiidkaa lagu fasirayaayoo laga helayaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa bukhaari markuu soo arooriyey toddoba jeer buu kitaabkiisa ku soo celiyey waa toddoba jeer ayuu isla xadiidkaa ku soo celiyey culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen kitaab kasto cashar kastoon bilaabayno waxaannu jecel lahay inaan ka bilowno innama alacmaalu binniyaati si ardayga cashirkan dhiganaya niyadu ayna uga xumaanin oo waxaan ilaahay dartii uu ula jeedo inama alacmaalu binniyaati inaan ka bilowno ayaan jecel lahay haddaba inama alacmaalu waa jamc al lagu daray waa jamcu camalin haddii ereyga al lagu daro xarfu tacriifana min siyaaqi alcumuum buu isku bedeli jiray waa camal oo dhan shaqo kastoo la qabtaa niyay u baahan tahay weysadu haddaba waa shaqo niyaa lagama maarmaan ah waa inaynu niyoonnaa niyadaa maxalkeegu macarabkaa ah, mise waa qalbiga dhammaan culimmada fuqahadu waxay ka midaysan yihiin niyadaasi inay qalbiga tahay oo qalbiga aad ka niyoonaysid waxay culimmadu isweydiiyaan qofka aan qalbiga ka niyoonin ee afka uun ka yidhaahda nawaytul wuduu'a xukunkiisu waa maxay wuxuu ku tegey madhabka shaaficiyadu inuuna ninkaa weyse ayna u jiraynin waayo carabka oo qura haddaad ka tidhaa waa adoo salaad tukanayo usallii farada duhri yidhi oo qalbiga ayna kaaga jirine afka ka yidhi haddii qalbiga adoon ka odha ka niyeysnayn afka ah ka tidhaahdo salaadna kuu jiri mayso weysana kuu jiri mayso camal kuu jiri maayo waayo niyada maxalkeegu waa qalbiga maaha carabka waxay culimmada shaaficiyadu masaladaa ku dareen waa lagu hadli karaayoo talafud waa lala iman karaabay qabaan hadday tahay baabka wuduuga iyo hadday tahay baabka salaada iyo baabasha oo dhan talafudku waa bannaan yahay halka a'immada kale ay leeyihiin talafudku waa bidco oo ma bannaano in niyada kor loo qaado oo lagu hadlo a'ima shaaficiya waxay deliishadeen xadiidkii xajka ku soo arooray ee labayk allaahumma xajan xadiidkan xajka kor loo qaaday telbiyada ayay yidhaahdeen adiladu dee waxay ahaan jireen qiyaaskaa ka mid ahaaye kol haddaynu xajka hayno oo kor loo qaadayo baabasha kalena aynu uga qiyaasanno oo kor ha loo qaado halkaasay deliishadeen laakiin waxaa la og yahay macal a'imma shaaficiya ay qabaan haddaad dhawaaqoo qura ku gaabsato oo qalbiga aad ka tagto camalkaasi kuu jiri maayo waxa muhiimkii waa qalbiga haddaba qalbiga inaad ka niyooto oo markaad weysaysanayso qalbigaagu inaad weysaysanayso waa inaad qalbiga gashataa markaad tukanaysa qalbiga waa inaad gashataa qiil baa jira madhabka marka la eego odhanaya salaaddu way asixi kartaa haddii aad afka ka tidhaayoodan qalbiga ka niyoonin qiil baa jira wa qiila baa la yidhaha marka madhabka la joogo laakiin muctamedku waa qalbiga inaynu qalbiga shayga ka niyoonno si uu camalkaasi saxi noogu noqdo halkaasi waa niyadii iyo deliilka culimmadu ay u deliishadeen oo inama alacmaalu binniyaati ah haddaba qofka niyoonayaa goormuu niyooni niyada goormaa niyada lala iman madhabka saddex qowl baa ku jira xilliga niyada laakiin ka muctamedkaynu sheegi niyada wakhtiga lala imanayaa waa marka wejiga la maydhayo muctamedku wa kaa haddii wejiga adoon maydhaynin wejiga debedii haddaad niyooto weyse kuu jiri mayso wejiga hortii haddaad niyootana weyse kuu jiri mayso muctamed xilliga wejiga la maydhayo waa inaad niyootaa wejiga saddex jeer baa la maydhi jiraye marka koowaad adoon niyoon haddaad maydho markaasi kuu jiri maayo marka labaad baad niyootay kaa labaad unbaa kow kuu noqonoo laba dambaa lagaa baa lagu odhanaya kii horena nin fooldhaqday unbaa lagaa soo qaadaya haddaad marka saddexaad niyada la timaado oo labada horeba adan weysaysiba niyoonin labadii hore kuu jiri maayaane markaa saddexaad unbaa kow lagaaga odhan oo niyadu wejiga ayay ka bilaabmaysaa waa qowlka muctamedka ah waana qowlka saddexaad weeye ibnu wakiil oo kale waa sheekh culimmada shaaficiyada ka tirsan wuxuu isagu qabaa faraxalku maadaamuu sunnayaashii ku jira oo dee la farxalan jiray faraxalka haddaad weysada niyooto xilliga farxalka oo adan wejigaba niyoonin way kuu jiraysaabuu qabaa laakiin waxaa la yidhi qowlkaa culimmadu uma badna faraxalka waa laga maarmi karaayo weysadu way ka maarmi kartaa niyadana waxaa lala yimaadaa waxyaabaha aan laga maarmi karin marka la maydhayo wejigaa dee u horreeya culimmada qaar waxay qabaan faraxalka way diideenoo waa qowlka saddexaad wuxuu leeyahy sandaahirsiga marka la marayo ee qofkuu sandaahirsi ama uu luqluqanayo labadaa hadduu niyada wuduuga la yimaado ha u jirto waayo labadan sandaahirsiga iyo luqluqashaduba wejigay ku yaalliin kol hadday xubnihii wejiga wejiguna meeshii la niyoonayay uu yahay labadaa ha la tiriyo niyadooda ayay qabaan laakiin jumhuurta madhabku waxay raaceen markaad luqluqanayso debnahaaga intaa sare hadday maydhanto markaad luqluqanayso adoo niyooday hadday intaa sare maydhanto waa sax oo intan yar baa wejigii ka tirsante oo la maydhayey oo nin wejigii niyooday oo kaluun baa tahay markaadsan daahirsanaysa meelahan kale intaad niyadii la timid bay meelahan kuu maydhmeen waa saxo nin weji maydhayo kalunbaa lagaa soo qaad ninsan daahirsanaya lagaa soo qaadi maayo nin weji maydhayuunbaa lagaa soo qaadaya kolkaa niyadu waa wejiga ayaa lala imanaya xilliga wejiga waxaana la yidhi camal kasta bilowgiisa weeye hadduu yahay camalku camal madbuud ah oo la dabdin karo ramadaanta unbaa laga daayey waayo ramadaanta maalinta marka la soomayo waxay ahayd waagu habeenku marka uu dhammaanayo maalintuna ay bilaabmayso in xilligaa la niyoodo dhibaataa dadka ku dhici lahayd oo dadkoo dhani dibadda ha u baxaan bay noqon lahayd oo xaggaa iyo bariga ha eegaan oo markuu sidaa u dilaacayo uun ee sidaa habeenkiiyo maalinta u kala tegayaan soonka ha la niyooday noqon lahayd ilayn salaadaba marka la istaagun baa la niyoodaaye adoo iska fadhiyo haddaad niyooto laguu tirin maayo niyadaa kiiyo ummadda dhibaatadaa looga naxariisanayo midda kale dabdiga la dabdinayo waa berigaasi arrin adag uu yahay ayaa layna yidhi habeenkii iska sii niyooda markaad aftiranaysaad iska niyoon kartaa inaad berri soomaysid waana kuu jiraa cuntadan dambena waxba kuma yeelayso adoo niyooda inaad berri soonto umad maanta iska sii cuni niyadu wax mushkilada markaa keeni mayso talow haddaba kayfiyada maxaa la niyooda qaabka loo niyoonayaa waa maxay niyada waa ka imaamu shaaficile toddobaatan baabay gashaaye inagu wuduugii baan hadda ku jirnaa weysaynu ku jirnaa afar arrimood ayuu qofku qalbiga ku qabsanaya kolba kuu doono wuxuu niyoon karaa eh, rafca xadain xadath in la kor yeelayo wuu niyoonayaa waa kow waxaa kaluu niyoon karaa qofku halka rafca xadahin aynu ka nidhi addahaarata can alxadath waa qodob labaadoo isagana wuu niyoon karaa qodob saddexaad buu niyoon karaayo adaa'a wuduu'in ama adaa fardi lwuduu weysaysi farale gudashadii buu niyoon karaa xabbad afraad baa jirto oo istibaaxata muftaqirin afartaa niyo afartaa mid ka mida ayuu qofka weysaysanayaa qalbiga ku qabanaya si ay weysadiisu sax u noqoto rafca xadasin buu niyoon ereyga xadas ah saddex baynu ku naqaanay saddexdaasi maxay ahaayeen amrun ictibaariyun yaquumu cala alacdaa shay ictibaariyo xubnaha ku quma oon la arki karayn oo markay neeftu kaa timaado waxbaa jidhkaagan ku qumayoo laga maydhaya lamana arki karo kaasay qola xadadka u yaqaaneen qolana xadadka waxaa la odhan jiray almancu lmutaratib min naqdi lwudu manciga iyo diidada salaada laguu diidayo eedan salaada tukan karaynin marka ay weysadu kaa jabto qolana xadadka waxay u yaqaaneen waxa weysada buriya sida kaadida iyo neefta ayaaba xadad loo yaqaanaa haddaba rafca xadain markaynu leenahay mancigaaba aynu ka soo qaadanno mancigii xubnaha almancu mutaraatib cala alacdaa aynu ka soo qaadanno ama shaygaa mutaratib cala alacdaa aynu nidhi aynu ka soo qaadanno wuxuu niyoonayaa qofku rafca xadain inuu xada kor yeelayo ayuu niyoonayaa xada buu iska kor yeeli qodobkaa waxa niyoonaya baa la yidhi rafcu xadain waxa niyoonaya qofka anselisulbawlka iyo mustaxaadada ahayn hadday kaadidu ka da'aysay ka tiflaynayso ama gabadha dhiiggu una kaba joogsanaynin rafca xadain ma niyoon karo qofkaasi waa mamnuuc saddexda horeba mustaxaadada looma ogola iyo ninka saliisulbawlka ah rafca xadain waa qofka inagoo kale caadiga ee fayow ayaa rafca xadain odhanaya qofka katiiterku ku jiro ee kaadidu ay muudayso marka loo weysaynayo odhan maayo rafca xadain ilan kaadidii way socotaabe wuxuu odhanayaa kaasi istibaaxata muftaqirin buu odhanaya istibaaxu la iman laakiin rafca xadain looma baahna waxaa kaluu la iman karaa haddaba rafca xadain markuu niyoodo xadad koryeelkii miyuu jamcini hadduu xadadku jamc yahay mise jamcin maayo waxba in la jamciyaa muhiim maaha ninka neef baa ka timid oo wuu kaajay suuli buu galay oo saxara ka timid inta shay ebel haddaa xadda ee ku qumay qofkaa eeg waa neef baa ka timid oo dhinac kale u ka kaaji oo dhinac kale saxara ka timid oo dhinac kale cawradiisiibuu taabtay oo dhinac kale wuu seexday xadadyo fara badan baa ku qumay ninkaasi muxuu samaynayaa rafca xadad unbuu niyoon weysaysi unbuu niyoon inuu xadadkan iska kor yeelayo unbuu niyoonayaa hadduu nakiro ka dhigo oo rafca xadad inuu niyoodo dhammaan way ka wada kor noqonayaan waayo xadadku manci buu ahaa mancigu markuu kor noqdo mancigii neeftu ay keentay iyo kii kaadidu ay keentay iyo kay hurdadu keentay wixii oo dhan baa kor noqonaya kolka rafca xadain waa markuu nakiro ka dhigo hadduu macrifo ka dhigo sheekheennu nakiru ka dhigay sida inoo muuqata hadduu macrifo ka dhigo rafcalxadai uu yidhaa iyada culimmadu masaladaa way isku khilaafeen macrifo hadduu ka dhigo waa mas'alo kale oo hadal baa ka jira inay xadadyadii ka wada gudi iyo in kale waxay culimmadu yidhaahdeen isagoo ninkani suuliga tegoo soo kaajay hadduu mooday inuu istaabto oo uu niyoodo ka warran xadadkii taabashada ayaan ka weysaysanayaa buu yidhi ama xadadkii aan ka weysaysanayaa buu yidhi inuu seexday buu ismoodayaa mana seexana suuliguu galay waa u sax weeye hadduu ilow ka yahay ama kalad ka yahay laakiin hadduu camdi ka yahay ninkaa weysadiisu sax maaha xadad marka uu niyoonayo bal haddaan eegno qurina sharuxu halkaa qad buu ka horraysiiyey fatxuljawaadku qurina markuu sheegayey qad buu ka horraysiiye oo qad qurina ayuu yidhi qad qurina qaranana waa waa kutubta qaar baa qoraysaa qurina qad qurina jumlada xaalaa laga dhigayaa markaa xaalo waxa looga dhigay yaan la moodi niyadu inay wejiga ka dambayso ilan wejigii baynu soo sheegnay saw ma aha haddii niyada wejiga laga dambaysiiye sheekha waa la qabsan karaa oo sababta uu niyada xagga dambe u mariyey maadaamay wejiga ka horrayso waa maxay waa xaalo qurina qad qurina xilligii wejiga la maydhayey ayaa lala xidhiidhinayaa niyada waa xaalo markaasoo xaaladda wejiga la maydhayuunbay niyaduna dhacaysaa bay ka dhigan tahay qadda halkaa la soo geliyey qurina qad qurina kiiyoo lala xidhiidhin lala xidhiidhiyey biawalihi wejiga awalkiisa waa biawalihi biawali ghuslihi wejiga inta ugu horraysa marka la maydhayo niyatu rafci xadain xada koryeelkii niyadiisa ayaa lala xidhiidhinaya xadakaasi waa nakiro hadduu macrifo ka dhigana waa heli karaa niyatu rafci xadain laakiin uma yaalla baynu nidhi selisulbawlka iyo mustaxaadada walow min gayri axdaaihi xadadyadiisa kayrkiiba ha ka ahaado oo xadadkiisu wuxuu ahaa neef wuxuu mooday inuu kaajoogkaadibuu ka weysaysanayaa waa u sax xadadkiisu wuxuu ahaa hurdo wuxuu mooday inuu istaabtay oo istaabashuu ka weysaysanaya waa u sax laakiin waa goorma waa laba xaaladood marka ilow uu keeno ee uu ilowsan yahay iyo marka alad nishalad iyo nisyaan waa khalad iyo nisyaan labadaa jeer ayay sax noqonaysaa nisyaanka maskaxduu ku dhacaa oo maskaxdaa moodayba ninkan inuu istaabtay isagoo suuli ka soo baxay khaladkuna carabkuu ka dhacaa isagoo doonaya maalan waxa la yidhi wayna adag tahay masalada qaladka in la suureeyo way adag tahay baa la yidhaahdaa isagoo doonaya inuu qalbiga ku qabto uu niyoodo inuu ka weysaysanayo kaadidii uunbuu qalbiga ku qabtay inuu ka weysaysanayo istaabasho waa qalad kolka xagga carabka abaa ah la yidhi walow la yidhi carabka lama suurayn karee maskaxda un ha loo daayo o nisyaan un ha lagu daayo labadaa suuro waa sax hadday kas ka tahay ka waran suuliguu galayoo caadi buu usoo kaajay markaasuu yihi anu waan weysaysanayaayoo waxaan ka weysaysanayaa neefiga timid neefba kama iman suuliguunbuu tegey ama hurdo aan seexday ama istaabasho ogaan buu sidaa u sameeyey oo camdi bay ka tahay oo xadadkiisii xadaan ahayn buu ka weysayse is yidhi ninkaa weyse u jiri mayso sababtuna waxa weeye waa litalaacubihi bilcibaada cibaadadiibuu ku ciyaarayaa xadadkii weysada ka buriyey kaasaa markay kas tahay laga rabaa isla kaa inuu niyoodo oo qalbiga uu ku qabto walow min gayri axdaaihi xadadyadiisa kayrkiiba ha ka ahaado laa camdan kas hadday uga tahayse maya weeyo asixi maayo camdiga asixi maayo kas markay tahay maxaa soo hadhay kolkaa labadii suuree kale sahwigiiyo nisyaankii haddii sahwi iyo nisyaan uu ka yahay waa u sax xadadkiisa xadad ahayn intuu la yimid kaasi waa marka xadadka la niyoonayo rafculxadad marka la niyoonayo xadadna saddex macno ayaynu siinay oo dee saddexda macno kitaabka bilowgiisii baan kusoo tilmaannay ow dahaaratin buu niyooni waxaa lala xidhiidhinayaa ow dahaaratin dahaaro qaadasho niyadeed baa lala xidhiidhin canhu xadadka laga dahaaro qaadanayo waxay culimmadu yidhahdeen niyada labaad ee qofku uu niyoon karaana waa addahaara can ilxadad qofkii wuxuu odhan karaa addahaara can ilxadad baa niyooday buu qalbiga gashan karaa weysadaasi waa u sax xadakaasi kuu dooni ha noqdo kol hadduu adahaara can ilxada uu yidhi waa u sax oo ka alla kuu dooni sax bay u noqonaysaa haddaba dahaarada waxaa la socota ow dahaaratin canhu baa la socota canhu canhudaasi xadadkay u noqonaysaa haddii canhudaa xadadka a ah laga tago oo ninku uu yidhaahdo niyoodo uun adahaara faqad hadduu adahaara faqad niyoodo oo dahaaro qaadasho uunbaa niyooday buu qalbiga gashaday kaa wayse u jiri mayso sababta ayna ugu jirayninna waxa weeye niyada sideedaba wax xikmadaha loo sameeyey waxaa ka mid a inay caadada iyo cibaadada kala saarto kan maydhanaya marna wuu qabowsanayaa marna uskag buu iska maydhayaa marna janaabo ku taaluu iska maydhaya wuu janaaboodo janaabu ka maydhanaya niyadaa kolkaa kala saaraysa oo niyadunbaa inaad inaad dee qabowsanaysi iyo inaad janaabo iska maydhayso waa adiga doonidaadiiyo qasadkaagay ku kala xidhan yihiin kan weysaysanayee wejiga maydhaya mar wuu fool dhaqanaya oo qofku markuu subaxdii soo tooso isagoon tukanaynin baad aragtiin oo uu fool dhaqdaa mar qofkan wejiga maydhaya wuu fool dhaqanaya oo ajri kuma helayo marna qof fool dhaqanaya ma ahee wejigiibuu maydhayaayoo waa weyso waa loo tirinayaa maxaa kala saaraya fooldhaqashada iyo maxaa kala saaraya weysada waa niyada iyo qalbigaaga ayaa kala saaraya haddaba niyadu waxa weeye caadada iyo cibaadada ayay kala saartaa mar labaad niyadu waxay kala saartaa bayna maraatib alcibaada cibaadada maraatibteeday kala saartaa waa xikmadaha niyada loola imanayo culimmadu waxay haddaba yidhaahdeen hadduu qofku adahaara uu niyoodo naweytu dahaara un hadduu qalbiga gashado inaan dahaaro qaataa niyooday un hadduu yidhaahdo dahaaradii laba ayay imanaysaa ma adahaara can ilkhubus baa ayuu niyoodo nijaasu iska maydhayaa mise adahaara can ilxadeth halkaasay niyadii kala saari lahayd oo ka maqan haddii xadadka laga tago wayse jiri mayso oo addahaara qura hadduu niyoodo waayo dahaaradii baa dee ayaa ayaa leh qaybahaasi waxay u baahan yihiin niyo sii kala caddaysa niyadii buuna ka tegey adahaara can ilkhabas iyo adahaara an can ilxadaf ayaa halkaa isku jira oo isa soo gelaya haddaba qofka dahaarada niyoonaya isna ma aha ninka saliisulbowlka la yidhaahaye kaadidu ay ka da'ayso ama gabadha mustaxaadada ee dhiiggu iska taagaynin labadaa looma baahna inay dahaara niyoonna yidhaahdeen ila wuuba ka socdaayo siday u dahaaro qaadanayaan wuuba ka socdaayo iyaga waa cudurdaaro waa loo saamaxay oo isagoo ka socda kaadidii iyo dhiiggii unba intay weysaystaan haddana ay iska tukanayaan adiga laakiin laguma ogola adoo suuliga ku jiro kaadidu ay socoto inaad xagganna qasabad kale kaga weysaysato xaggan waad ka sii kaajaysaa ayo kaadidii baa socota xagganna waa weysaysanaya inaad tidhaad wejiga sii maydho lama ogola waayo kaadidani naaqid bay ahayd oo iyadaaba burinaysay munaafi weeyaan laakiin gabadhan dhiiggu ka socdo waa loo ogol yahay dhiiggiiyoo socdo iyada inay iska weysaysato kan kaadidu ayna iska taagaynin ama kan naqasku una xidhmaynin waa la ogol yahay inuu iska weysada bilaabo kii hawshii socoto dahaarada looma ogolo baynu nidhi kuwaa qofka fayow ayaa niyoonaya dahaara adahaara can ilxadat buu niyoonaya waa mas'alada labaad ow adaa'i wuduu'in weysaysi adda'a uu gudanayo ayuu niyooni adaa'i wuduu buu niyoon weyse adda'a uu gudanayo ayuu niyoon kutubta fiqhiga marka la eegayo kutubta waaweyn halkaa sheekeennu waa mukhtasare ow adaa'i wuduu'in waxay odhan jireen ow adaa'i fardi wuduu'in o adaai fardi wuduu'in bay odhan jireen oo kelmadda fardiya baa lagu dari jiray waxba mushkilad ma leh fardigana waa laga tegi karaa addahana waa laga tegi karaa labadaba waa laysku dari karaa sida labadana waa laysku raacin karaa mid ahaanna waa lagu gaabsan karaa wax mushkilada oo ay leedahay ma jiro o adaai wuduu'in weysaysi gudashadii ayuu niyoonaya qalbiguna gashanaya waa adaa haddaba qofkaa adaa niyoonaya ee weysada niyoonaya masaladaasi waa mas'ale khilaafiye ah oo culimada madhabkaa isku qabatay oo qole waxay yidhaahdeen daa'imulxadadka gabadha mustaxaadada ah iyo daa'imulxadadku kelmaddan way la imanayaan xaawigii ayaaba sidaa qaba xaawigiibaa qaba oo wuxuu sameeyey xaawigu masaladan markuu ka hadlayey daa'imulxadadku xagga hore mariyey adaa'i fardi lwuduu isagoo welibana lagu soo daray faralka xagga dambuu dhigay kolkaa wuxuu aaminsanaa in daa'imulxadafka iyo gabadha mustaxaadadiihi laba niyo ay leeyihiin labada niyo waa istibaaxati muftaqirin iyo addaa'i wuduu'in labadaa waxa iskale buu qabaa oo cibaarada xaawiga laga qaadanayaa mustaxaadada sheekheennanina wuu ku khilaafay oo addaa'i wuduu'in xagga horuu mariyey oo daa'imulxadadkuu ka horraysiiyey waxay ka dhigan tahay daa'imulxadadku male qofka fayow ee adoo kale ah ayaa adaa'i wuduu'in odhan niyoonaya oo kelmaddaa qalbiga gashanaya waa niyadii saddexaad weeyi saddex niyo ayaynu halkaa ku haynaa saddexda niyaba daa'imulxadadka iyo gabadha mustaxaadadi ihi beri bay ka yihin oma niyoon karaan aw istibaaxati muftaqirin mid muftaqiroo baahan oo u baahan wuduu banaysigii ayuu niyooni istibaaxati muftaqirin haddaba istibaaxati muftaqirin marka la eego ereyga istibaaxati muftaqirin waxaa qaadanaya dhammaan dadkii way wada qaadanayaan kii daa'imulxadaska ahaa ee kaadidu ay ka socotay iyo gabadhii dhiiggu una ka joogsanayn istibaaxata muftaqirin way niyoon karaan shay u baahan niyo shay u baahan dahaaro baa niyoonnay bay qalbiga gashanayaan waa u sax waa istibaaxa baa la yidhaahdaayoo qofkan kaadidu ka socoto ama dhiiggu ka da'ayo dee ma aha rafci mana aha dahaaro mana aha addaa wuduu'e waa istibaaxa oo waa bannaysi uun istibaaxati wuduuba ama istibaaxati muftaqirin ila dahaara ayuu ayuu bannaysanaya ayuu niyoonaya waa istibaaxa baa la yidhaahdaa laakiin rafci ma aha mas'aladan haddaba istibaaxada tayamumka ayaa weheliya oo inagu niyooyinkan afartaa afartan qodoben ka hadalay maydhiga waa la geliyaa oo sibaa loo sharxaa marka maydhiga la joogo sibaa loo sharxaa marka weysada la joogana sibaa loo sharxaa marka gebagebaysiga la joogana sibaa loo sharxaa kolkaas afartan aynu hayno saddexda baabba way gelayaan a'immaduna sibay u sharxayaan saddexda baab markay la gelayo ama saddexda baab waxna waa la ogolaani waxna waa la diidayaa abwaabta qaar oo sidaynu ognahay tayamuumka dee rafculxadeth lama ogola rafculxadeth lama ogolo waynagii soo nidhi markii hore tayamuumku ma aha baynu nidhi rafculxadeth ma ma sameeyo waa istibaaxa uun xadadka ma kor yeelo waa lagu bannaystaa baynu nidhi xadiidkii rasuulka ayaa laga qaatay ee saxaabigii cabdillaahi bni camrin markii uu camr ibnu caas baan doonayaa markii uu junubu saxaabada tukiyey waa kii saxaabadu ay ku dacwoodeen nebigay u sheegeen rasuulku waa kii u yeedhay muxuu ku yidhi sallayta biasxaabika wa anta junubun hadda ninkani wuu gebagebaystay isagoo gebagabaystay buu haddana rasuulku ku leeyahay sala allahu alayhi wasalam sallayta biasxaabika wa anta junubun a'imadu waxay yidhahdeen kol hadduu nebigiiba yidhi wa anta junubun waxaa la ogaaday gebagabaysigu inuuna raafic ahayne mustabiixun inuu yahay waa sidan qofkan kaadidu ayna ka go-ayn iyo gabadhanuuna dhiigu ka go-ayn oo kale waa mustabiixun kolkaa ah. halkaasay culimmadu la mareen kaasina waa istibaaxati muftaqirin afar qodob baynu halkaa haynaa oo waxyaabaha la niyoonaya ay noqonayaan qurina qad qurina kii oo lala xidhiidhiyey biawalihi wejiga maydhigiisa awalkiisa lala xidhiidhiyey niyatu rafci xadahin xadad koryeelkii niyadii ayaa lala xidhiidhiyey walow min ghayri axdaasihi xadadyadiisa hayrkiiba hayrkoodba ha ka ahaadee laa camdan kas haddii uu u yeelase maya weeyi ow dahaaratin ama dahaaro niyadeed baa lala xidhiidhiyey canhu xadadka laga dahaaro qaadanayo hadda canhudaayar haddii la waayo masaladu khalad bay isku beddelaysaa canhudaayari waa lagama maarmaan bay ugu jirtaa meesha ow adaa'i wuduu'in weysaysi gudashadii niyadii ayaa lala xidhiidhinayaa laa lidaa'imi xadain xadadkiisu kuu joogtada yahayse uma aha oo ka daa'imulxadadkii saddexdaaba way u noqonaysaa laa lidaa'imi xadain saddexdiibay u noqon wuxuu la xidhiidhinayaa niyatu rafci xadain laa lidaa'imi xadain ow طahaaraةi canhu laa lidaa'imi xadain ow adaa'i wuduu'in laa lidaa'imi xadain laa lidaa'imi xadain saddexda qodob ee horeba way u noqonaysaa oo isaga looma baahna walowka u dambeeyaa mid laysku hayo uyo xaawigu uu ogolaaday aw istibaaxati muftaqirin mid muftaqiroo baahan oo dahaaro u baahan banaysigii buu qalbiga ku qabsani uu niyooni istibaaxati muftaqirin daa'imulxadadkaa iska leh dadka kalena way la yeelan karaan dadkii kale laftoodiina way la yeelan karaanoo istibaaxata muftaqir waa salaadii iyo waxyaabihii la midka ahaa istibaaxati muftaqir culimmadu waxay isweydiiyeen xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ku qoran innama alacmaalu binniyaati waa camal kastaaba niyu u baahan yahay waynu garannay camalku inuu niyo u baahan yahay fahanay maxaa ka sii dambeeya wainamaa likulli mri'in maa nawaa wainamaa likulli mri'in maa nawaa macnehedu waxa wey qof kastaaba wuxuu yeelanaya wixii gaarka ah ayuu niyooday wixii uu niyooday baad yeel waa tacyiin halkaa xadiidka ilan labada jumla waa isku macno odhan mayside oo takraar baa ka dhalanaya hadal lagu celceliyey baa ka dhalanaya kolkaa wainamaa likulli imri'in maa nawaa marka la yidhaahdo waa tacyiinkii oo in shayga la cayimi karo ayaynu ka qaadanaynaa oo tacyiin loo baahan yahay salaad marka aad niyoonayso dee waa inaad salaada qalbiga ku qabato duhur iyo subax iyo casar iyo waxay kale tahay waa inaad qalbiga uu qofku ka niyeysan yahay salaadani ma duhur baa ma baa waxay tahay halkaa waxay haddaba culimmadu yidhaahdeen bal ka warrama bay yidhaahdeen ninka yidhaahda waxaan qalbiguu gashaday inuu weysaysanayo salaadan casaruun u weysaysanayo salaad kaleba inu salaadan casaruun buu u weysaysanayaa salaad kaleba maaha wuduu eg rafculxadad buu niyooday laakiin casar buu ku qayday anigu casarkaa unbaan u weysaysanaya casar buu yidhi hadduu eeg muطlaq ka dhigo casar unbaan u weysaysanaya uu yidhi ayuna anfiyin salaadaha kale waxay culimmadu yidhaha saddex qowl baa ku jiro oo waxay yidhaahdeen casarkanna wuu u weyse qabaa salaadaha kalena wuu u weyse qabaa kol hadduu xadadku kor noqdo oo salaad marka loo eego uu kor noqdo salaadaha kale oo dhanna taasunbay la xukunto oo waa ka kor noqonaya kolkaa ninkaasi waa nin weyse qaba haduu niyoodu qalbiga gashada casarka inuu u weysaysanayo maqhribkiina wuu u weyse qabaa haddayna ka jabin cishaayigiina wuu u weyse qaba haddayna ka jabin hadduu laakiin nafyi la yimaad uu yidhaahdo casarkuun baan u weysaysanayaa ee maqhribka soo socda lagama yaabo maqhribka uma weysaysanayo buu yidhi qalbiguu gashada inuuna maqhribka u weysaysanayn laakiin casarka un uu u weysaysanayo mas'alada saddex qowl baa la geliyey markaa nafyiga qolo waxay yidhaahdeen gebi ahaanba muطlaqan weysadaasi waa sax salaad kastana waa ku tukanaya waayo casarka markuu ku tukado ee casarkii ay sax u noqoto kuwa kalena saxun bay u tahay qolana culimmada waxay yidhaahdeen maya eh kol haddii salaadihii kale uu anfiyey niyada qadci waa laga ilaalin jiraye maqhribkii marka xadadkii uu kor noqon waayo casarka laftiisana ka kor noqon maayo oo weysadaasi maba jirtaba waa talaacubun bilwuduu kolkaa ninkaa yidhi maqhribka uma weysaysanaya casarkuunbaan u weysaysanayaa ninkaa weysaba uma jirto xataa casarka ku tukan kari maayo weyse dhammaystiran buu la yimid waa qowlka labaadoo mutlaqankiiyoon la kala qaadin bayna weyse jirin iyo meye mar kasta weyse way jirtaa qowlka saddexaadna wuxuu leeyahy ha la kala saaro oo casarkan uu cayimayna wuu u weyse qabaa ha la yidhaahdo inta kalena uma weyse qaba ha la yidhaahdo oo sidaa loo kala saaro saddex qowl ayay geliyeen waa haddii tacyiin uu ku sii daro loomana baahnayn tacyiinka halkan oo kale wa in nafaa hayrahu haba anfiyo hayrkii buu yidhi wain nafaa haba anfiyo hayrahu hayrkii haba anfiya hadduu doonayo oo qolku qofku nafyi buu la iman karaa mararka qaar xadadkii uu hadda niyoonayey wixii ka soo hadhay ayuu anfiyey wax alle wax mushkilad a keeni maayo oo ninkaasi waa weyse qabaa buu ku yidhi wa in nafaa hayrahu hayrkii haba anfiyo hadduu doonayo ow amase nawaa ha niyoodo macahaa niyadii wuduuga maceega tabarudan qabowsi ha niyoodo halkani waa mas'alo kale mas'alada kale halkan ku jirtaa waxay noqonaysaa markii uu qofku niyoonayey inuu weysaysanayo uunbuu niyooday tabarud iyo qabowsi mas'aladaasi culimadu waa masale khilaafiya sababtuu sheekhu u sheegay uu u caddeeyey waa khilaafiya khilaafigaasuu u caddaynayaayo saxnimadeedu u caddaynaya ragga qaar baa qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka haddii wax loo shariig yeelo ma aqbalo kolka camalka khaalis inuu yahay ay axaadiistu inoo tilmaantay oo ilaahay dartii loola jeedo haddaad salaadda markaa tukanayso ilaahayna u tuko dadkanina ha ku yara ammaanaan aad istidhaahdo dee camalkaa ilaahay ka aqbali maayo waayo ilaahay dartii oo khaalisa ah ma aha camalkani haddaba xilliga niyada bay yidhaahdeen haddaad istidhaahdo weysayso qabowsana ama weysayso wasakhdana iska maydh war camalkani ilaahay dartii oo qura ma aho camal sax oo ilaahay khaas u ah ma ahee waxa la socda ama tabarud oo qabowsi ah ama waxa la socdo wasakh iska maydh weysadaasi jiri maysa bay ragga qaarkood qabaan sheekheennu wuxuu ku yidhi weysadaasi way jirtaa waa kuu sax buu ku yidhi haddaad markaad weysaysanayso weyso iyo tabarrud aad wada niyooto ama weyso iyo tandiif nadaafad aad wada niyooto xaajigaba waxaynu garanaynaa rabbi wabtaguu min fadli illaahi inuu yidhi kolka qofka xaajigii markuu xajka tegayo hadduu xajkiina u socdo ka soo ganacsana uu isleeyaho alaab yar uu sito xajkiisii waa u sax ilayn baacidkaa la eegayaayoo baacidku waa niyadan cibaadada ee xajka weeyaan kan kalena waa shay kaloo taabico oo iska xasilaya weeyi haddaba cibaaradaa u fiirsada cibaaradaa waxa weeye sheekheennu si taxadar le ayuu u qoray waa si qof balaaqale uu fahmayo ayuu u qoray cibaaradan waxay ka dhigan tahay sow inama odhan adigoo ni eh, wuduugii niyooday ayaa haddaad niyooto qabowsina uu sax kuu noqonayaa sow ma odhan eeg inta laysku qaban doona waa intan uun u fiirso sheekhu qaabku hadalka u dhigay waxa weeyi haddaan weysaysi niyoodo oo markaan wejigii maydho gacmahaygii unan eegoon arko uun boodh badan ila kubed baan ciyaarayay oo waxa weeyaan boodh badaano i saaran markaa un baan idhi uun alla ilahe boodhkan maydh boodhkii baan maydhay hadda marka horena ni weysaysi baan soo niyooday sow ma aha ma jirto wudu' xataa sheekheenu saasuu qabaa haddaan tabarud niyoodo anoo dhexda maraya markaan wejiga maydho haddaan tabarud iyo qabowsi niyoodo waysadaasi jiri mayso waayo niyatulwuduugii qaci baa ku yimid oo niyadan kale ayaa qadcisay laakiin waxaa lagu leeyahay xilliga ad tandiifka niyoonayso xilligan ad tandiifka niyoonayso ama xilliga atabarudka iyo qabowsiga niyoonayso waa inay niyatulwuduu ay joogto oo maceega macahaa ereyga ah u fiirsada waxbaa jira ereygan macahaa uu inagu baraarujinayo waxay ka dhigan tahay marka hore haddaad niyatulwuduu la timaad ood haddana niyadii beddesho oo tandiif niyooto weyse ma jirto taasi waa waa qadcan nin weyse weysaysanaya ma tihid laakiin xilliga ad niyoonayso ama ad tandiifka niyoonayso niyatulwuduu hadday qalbiga kaaga jirto oo kiyo niyatulwuduugii ku weheliyo tandiifkan iyo tabarudkan ad la timaado waa kuu sax markaa ma macahaadu waa qeyd muhiim ah oo la doonayo inaynu ku baraarugno wuxuu idhi ow amase waa haba niyoodo ahaa niyada wuduuga maceega tabarudan qabowsi ha niyoodo kolkaa tabarudku maca niyat alwuduu buu ahaanayaa waa maca niyat alwuduu inuu yahay laakiin lama ogola tabarud qura uun inaad niyooto ama tanaduf buuba niyoodayba wuxuu sheekhu halkaa yidhi ow amase faraqahaa ha kala geeyo niyadii oo haba kala geeyaba ow faraqahaa niyadii ha kala geeyo waxay ka dhigan tahay niyada waxaynu samayn karnaa xilligaan wejiga maydhayno ayaa wuduu oo dhan aynu niyoonaynaa waa sax xilligaad wejiga maydhayso wuduu oo dhan markaad niyooto niyadaasi waa sax laakiin waxaa kaloo bannaan iyaduna inaad kala geyso oo xubin kaste aad gaar ugu niyooto markaad wejiga maydhayso niyatulwuduu wejiga uunaad niyoon wejigoo qura inaad maydho uunbaad niyoon markaad gacmaha maydhaysana niyatulwuduu gacmaha ah uunbaad niyoon markaad madaxa masaxaysana niyatulwuduu masixii madaxa unbaad niyoon haddaad doonto tafriiqba sameeyo xubnaha ku kala gee buu ku yidhi weysadu waa kuu sax haddaad tafriiqa samaysana ow amase faraqahaa haba kala geeyo oo xubnihii ha u qaybiyo oo xubnihii ha ku kala geeyo halkaa waxaynu kaga baxnay qodobkii labaad ama ruknigii labaad ee niyada ee camalkii weysadu ay u baahnayd ayaan qodobkiisii labaad ee niyada ah aynu bartaa kaga baxnay wuxuu doonayaa qodobka saddexaad inuu ka hadlo ee arkaanta wuduuga uu leeyahay ah waana gacmaha in la maydho wayadayhi wuxuu ku xidhan yahay ruknigii aynu soo sheegnee koowaad fardulwuduu'i ghaslulweji wa ghaslu yadayhi bay ka dhigan tahay markaa wa gaslu yadayhi labadiisa gacmood maydhigooga weeyi labada gacmoodna ha la maydho buu ku yidhi sheekhu labadii gacmood baa la maydhayaa wa gaslu yadayhi haddii qofka ilaahay labada gacmoodba uuna u abuurin oo la abuuro kiyoo bilaa gacmo ah dee weysadiisu markuu wejiga maydhayaa ku xigaya madaxuunbaa ku xigaya ilain gacmihii ilaahaybaa uma amuur meel la maydhaa maba jirte haddii rabbi hal gacan a uun uu u abuuro oo markiisa horeba hal gacan a uun uu leeyahay gacantaa uun buu maydhi markuu wejiga ka soo baxo hadduu laba gacmood lahaan jiray oo labada gacmood midi ay go'do ama labadaba la gooyo waxa la eegayaa halka lagu gooyey haddii inta la maydhaa waa intan jiqilada ka hoosaysaa la maydhaa haddii intii la maydhayey qayb ka mida la gooyo halkaasoo kalea lagu gooyey intan soo hadhay in la maydhaa waa waajib intaas soo hadhay in la maydhaa waa waajib weeye haddii laakiin halkaa lagu gooyo ama halkaa lagu gooyo dee gacantaasi waa tu aan loo abuurin oo kaleo waxba maydhi maayo hadday gacmihiisu laba ka bataan laba gacmood hadduu ka bat afar gacmood buu leeyahay waxaa la eegayaa gacmihiisan laftoodaa la eegayaa maxallulfaralka hadday gacantu ka baxdo waa far yaroo in la maydhaa waa waajib halkaasuu ilaahay gacan ka abuuray kale dee waa far halkan ku taallun baa laga soo qaadaya waajib weeye gacantaasi ha dheeraato ama ha gaabnaate eh kol hadday maxalulfaralkii ka baxday waa waajib baa la yidhaahdaa in la maydho haddii gacmahan kale maxalulfaralka ayna ku oolin inta muxaadiga u ah maxalulfaralka ha la maydho ayuu ina odhan doonaa labada gacmood maydhigoogana aayadda qur'aankaa ayaa loo deliishaday ee rabbi uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilى الصalaati faغsiluu wujuuhakum waydiyakum ilى اlmaraafiqi waaydiyakum ilى اlmaraafiqi haddaba culimmadu waxay isweydiiyeen talow jiqilada oo halkaasa halkaasi maydhiga ma soo gelaysaa oo meelaha la maydhayo jiqiladu ma ka mid baa mise jiqilada la maydhi maayo jiqiladii ha la maydho miyaynu odhan mise la maydhi maayo jiqiladii aayadda qur'aanka ah markaynu eegno waxaa inoo qoranu rabbi yidhi wa aydiyakum ila almaraafiqi wa aydiyakum gacmaha maydha ila almaraafiqi ilaa jiqilada jiqilada waxa weeye cadudkan sow ma arkaysid kan sare ee muruqan sare gacanta xooggan sare muruqan sare xaggan ka yimaada halkan laba lafood baa ka soo baxa xaggan saaqanna hal laf oo yuuban baa ka baxda way isa suran yihiinoo saddexdaa lafood ee halkaa iskugu taga ayaa mirfaq la yidhaahdaa kolkaa gacan quraaba laba mirfaq leh laba mirfaq waa labadii lafood ee hareerahan kolkaa mirfaqayn marka la yidhaah dadka qaar baa mooda gacantanina inay mirfaq leedahay tan kalena inay mirfaq leedahay oo mirfaqaynku labada gacmood inay yihiin gacantan oo qura ayaa mirfaqayn leh oo laba mirfaq leh laba lafood bay leeyihiin oo halkan ka soo taagan haddaba aayadda qur'aankaa amarkaan eegayno rabbi wuxuu yidhi wa aydiyakum ilalmaraafiqi gacmihiinna maydha ila maraafiqi ilaa maraafiqda oo kuwaasa halka laga soo gaadhayo ilaabaa lagu qaayooday ereyga ilaaa ah ayaa lagu qaayoodo maraafiqdii ilaa baa la socota maadaamay ilaa la socoto af carabiga waxa la yaqaanay ila qur'aanku carabi buu ku soo degaye ereygu ilaadu la socdo xukunka hore ma yeesho ilaadu ereygu la socdaa xukunka hore ma yeesho oo maalan haddaad tidhaahdo waan soo lugay waan socday baa tidhi sirtu min beyti ila suuq baa tidhi ila suuq suuqa markaa maadan dhex lugaynin suuqa afkiisa markaad joogto ayaa ilaada la geliyaa markaad tidhaahdo maalan jitu min almachadi ila almasjid ila almasjid masaajidkan dhex lugeeyey ma aha waa masaajidka afkiisa kolkaa af carabiga ereyga xataaya iyo ereyga ilaaya baa kala duwan haddii xataa la odhan lahaa oo xatal maraafiqi la odhan lahaa maraafiqda lafteeda ha la maydho ayay noqon lahayd laakiin ilaa marka la yidhaahdo mirfaqa inaan la gaadhsiinaynin ayay luqaddu u badnaan jirtay laakiin sidaa ma aha mirfaqa inaan la gaadhsiinayn bay luqaddu u badnayd sidaa ma aha maanta ilaadii bimacnaa xataa baynu ka dhigaynaa bal waxaad u fiirsatiin culimmada tafsiirka akhrida ee culimmada tafsiirka qortay aayaddaa markay sharxayaan ilalmaraafiqi xatalmaraafiqi bay ku odhan kolkaan qofka soo jeeda ee wax u fiirsanaya wuxuu isweydiini sheekhu muxuu soo kordhiyey ilaadii buu xataa ku bedelayey muxuu u jeedaa dee qofka balaaqadali wuu garanaya halkuu ka hadlayo kolku ilal maraafiqi xatal maraafiqi ku yidhaa wuxuu ku leeyahay halkanaa la maydhaya oo ilaadana bimacnaa xataaya ayuu ku leeyahay talow ilaadu inay bimacnaa xataa noqoto ma soo aroortay nacam ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum agoonta maalkooga ha cunina ilaa amwaalikum ilaadaasi waa maxay macnaheegu waa bimacnaa maca walaa takuluu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum haddaba xataa ilaadan aynu bimacnaa maca ka dhigno ama aynu bimanaa xataa ka dhigno maca almaraafiqi maraafiqda macoogaa la maydhaya maca la maydhaya oo ilaadu inay bimacnaa maca ku timaad aayaddaas kalaa tilmaantay waxaa kaloo jira waaydiyakum ilaahay markuu yidhi waaydiyakum waa maxay hadalkan waaydiyakum waa gacmaha maydha gacantu sida caadiga ah waa min halkaa halkaa garabkay ka bilaabata halkaa ilaa halkaa ayaa gacan intaasaa ah gacan la yidhaahdaa luqadda marka la joogo gacantu waa intaa laakiin marka baabka sariqada la joogo waa intaa baabka sariqadana waa intaa baabka wuduugana waa intanaa la odhan jiray haddaba luqadda ilin aayaddu luqa alcarabiya bay ku soo aroortaye wa aydiyaku marka la yidhi gacmaha maydha baa layna yidhi intaasay wada keenaysaa in la maydho intaa intaasow ma aha ilal maraafiqi marka la yidhaahdo gacmihiibaa wax la saaray intanaa la saaray intaasna inaan la maydhayn waajibnimada ayaynu ogaanay maraafiqdiibaa timidoo maraafiqda haddaan ilaada bimacnaa maca ka dhigno waa la maydhi haddaynu ilaada ilaadeedii u daynana la maydhi maayo halkan hadal shaki baa galay kolkaa inay baxayso iyo inayna baxayn cumuumka hore way ku jirto yaqiin bay ahayd wa aydiyakumtu halkani way ku jirtay in la maydhayo aayadda xagga hore way ku jirtay kolka ilalmaraafiqidii shaki baa yimid markaa dee shay yaqiin loo hubay shaki lagu saari maayo baa la yidhaahdaa waa in maraafiqda la maydho waxaa kaloo loo daliishaday nebi maxamed markuu weysaysanayo waa maydhi jiray oo xataa waxaa soo gelaya min baabi maa laa yatimu lwaajibu almuطlaqu ila bihi fahuwa waajib waa in la maydho markaa oo lafahaa dha markaad weysaysanayso waa inaad maydhaa wa yadayhi wa gaslu yadayhi labadiisa gacmood maydhigooga weeyi bikulli mirfaqin mirfaq kaste miciisa la maydho ba'du waa bimacnaa maca bikulli mirfaqin maca kulli mirfaqin mirfaq kaste miciisa la maydho laf kaste waa la maydhaya oo gacmaha la socota bal ha tusaaleeyo ka ra'si cadudin buu ku yidhi cadudka oo kaleba wey gacanta haddii halkaa lagu gooyo oo muruqaa sare cadudkaa cadudkaasi uu soo har laf yara halkaa ka soo taaganto laftaasi waa mir mirfaqiibay ka socotaayoo waa mir mirfaqiyo in la maydho weeyaan ka ra'si cadudin waa tusaalihii uu bixinayey cadudkaa madaxiisa waa la maydhayaa waana waajib in la maydhaa ka ra'si cadudin oo kaleba weeye oo baqiya soo hadhay muxuu ka hadhay gacantiibaa inta kale la gooyey isagunbaa soo hadhay dee ha la maydho kol haddii isagii uu soo hadhay gacmaha ha la maydhaynu nidhiye wamaa kiibaa la maydhi calayhimaa gacmaha dushooda ahaa wax alla wixii gacmaha dul saaran waa in la maydho hadduu dhidid yahay ama boodh yahay ama wasakh yahay ama saliida yahay wax alla wixii gacmahaa kaa dul saaran inaad maydhaa waa munaasib waxaa la yidhaahdaa haddaba ciddiyaha inaynu ogaanno ayaa fiican ilan waxaa laga yaabaa inay wasakhi ciddida hoosteeda gasho wasakhdaasina hadday ciddida hoosteeda biyihii gelayey ay diidday mancido weyse kuu jiri mayso waxaad noqonaysaa un nin ismoodayo inuu weyse qaboon weyse qabin cumuumkii aayadda ayuu qofku soo gelayaa markaa qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala ma idinka warrannaa dadka ugu liite ugu khasaaraha badan xagga camalka waa balaa ilaahay muxuu yidhi waa kuwa moodaya aladiina yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan waa kuwa moodaya camal wanaagsan inay qabanayaan kiyo camalkooga uu baadil yahay oo uuna sax ahayn waxay culimmadu yidhaahdeen cididan hoosteeda hadday wasakhi kaa gasho wasakdaasina wusuululmaa ay jidhka ka mancido oo halkii biyuhu ay gaadhayeen biyihii ay mancido lagama yaabo qofkaasi qof weyse qaba inaynu u ictibaarino loo ictibaarin maayo waa inuu dhammaan wasakhda iyo waxaa aynu ka saarno hadday gacmahaagan timo ku yaaliin timaha waa la maydhayaa tinta kugu taallo waad maydhi hadday tintu kaa go'do dee ka daba tagoo soo maydh lagu odhan maayo haddii gacantaada markaad maydhay eed sidaa u weysaysateed saa u maydhay gacantii unbaad saa u maydhay makiinadku agtaalunbaad qaado ciddidii unbaad goysay ciddidii ilin waad maydhay sow maaha intii muuqatay ilin ciddida dushan sare waa la maydhaye waad maydhay laakiin ciddida markaad goysay inta hadda soo baxday waa maxay inta soo baxday maynaad maydhaybaa may maadan maydhin maydhigii ma ku celinaysaa halkaad ciddida ka goysay oo waxa lagu odhanayaa halkan lama maydhina intii aad maydhay way go'day miyaa lagu odhanaya may lagu celin maayo waxalle wax lagaga celinayaa ma jiro waxaa lagu odhanayaa weysadaadii hore ayay kuula socotaa ku noqon laguma odhanayo wa yadayhi wa gaslu yadayhi labada gacmood maydhigooga weeye bikulli mirfaqin maca kulli mirfaqin mirfaq kaste miciisa lala maydho ka ra'si caldudin caldudka iyo muruqaasare madaxiisaoo kaleba weeye oo baqiya baaqi ah wamaa kiina in la maydho weeye calayhimaa labada gacmood dushooda ahaaday wax kastoo gacmaha dul saaran iyo wamaa kiibaa la maydhi xaadaahumaa labada gacmood qaabilaya oo min yadin gacan ka qaabilaya zaadad dheeraada gacan dheeraada wixii labada gacmood maxalulfaralka qaabila ayaa la maydhayaa gacanta dheeraadkana intaasaa laga maydhi haddii afartii gacmood la kala garan waayo oo afartii gacmood gacan kastiba asal ay u egaato oo tanna waa asal tanna waa asal waaba la kala saariba waayeba afartaba in la maydhaa waa waajib fa ishtabahad hadday u egaato gacantan saa'idkiihi tii asalka ahayd hadday u egaato oo la kala garan waayo khusilataa labadaba waa la maydhi labada gacmoodba ha laysla maydho markaasuu noqonayaa qofku qof weyse qaba oo aayaddii qur'aanka ahayd tadbiiqiyey wa aydiyakum ila almanaafiqi gacmaha maydha ilaa maraafiqda laakiin haddaad labadan gacmood gacmoodee midi saa'idkaa midina asalka ah haddaad tidhaa taasaan maydhaya waxa lagu odhanayaa aarmay tani saa'id ahayd oo tan soo hadheedan maydhin ay tii rasmiga ahay tahay adiga waxa la rabaa si yaqiina ah inaad u beri noqoto weysadaadu yaqiin ha noqoto noqote wayse shaki ku salaysan lama rabo adoo shakisan oole mashaqadaa maad qabatay mise gacmihii maad maydhay mise maadan maydhin lagaama rabo waa inay weyse yaqiin ah adla timaadaa oo madmadow una ku jirin wamaa xaadaahumaa min yadin zaa'ida zaadat fain ishtabahad haddii ay shabahday u egaato gacantu gacanta kale hadday u egaato la kala garan waayo khusilataa waa la maydhayaa markaa labada gacmoodba ha la wada maydho afartu hadday isku egaadaan afartaba waa la wada maydhaya markaa halkaa waxaynu kaga baxnay culimo gacantii baynu bartaa kaga baxnay culimmadu waxay isweydiiyaan adoo weysada ku dhex jira hadduu munaafi yimaado maxaa la yeelayaa gacmihii baad maydhaysaa oo neefunbaa kaa baxsatay ma sii wadaa mise ilayn mise sii wada lagu odhan maayo hadda halkaa aad marayseed gacmaha marka aad maydhayso salaad ma tukan kartaa may ma tukan kartid dee ma weyse qabtid haddaba neefta kaa timaadaa maxay burini ilayn marka hore waad weyse qabtaa laguma lahayne xubnihii lasoo maray ayuu ayay ayay burinaysaa intii lasoo maray unbaa dib ugu noqonaysaa laakiin lagu odhan maayo weyse kaamilay burisaye weyse aan kaamil ahayn ayuu munaafigani buriyey dib u soo bilow baa lagu odhanayaa markaa waxaa inoogu xigaa waa madaxa rabbi subxaanahu wa tacaalaa aayadda qur'aanka ah wuu inoogu tilmaamay madaxa oo waxaa la yidhi wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinnana masaxa baa layna yidhi madaxa waa in la masaxaa wamsaxuu biru'uusikum xilliga la weysaysanayo madaxii waa in la masaxaa wa masxu bacdi bashari ra'sihi madaxiisa jidhkiisa qayb ka mida masaxa la masaxayo weeyaan waa ruknigii afraad madaxa jidhkiisa qayb ka mida ayaa la masaxayaa jidhkii baa la masaxayaa kolkaa ama sidaa gacanta intaad u qaado ku masax ama maro intaad ku qaado biyaha ku masax ama qasabadaba hoos dhigo ama adoo weysaysanaya daaqada madaxa ka yar saaroo dhibicaa roobka u dhigo waa isku wada mid haddaad ba dul taagantood madaxa yar geliso xataa waa kuu sax madaxa haddaad foororisood geliso waa kuu sax wax alla wixii masax la odhanayo ama maydhi la odhanayo oo dhani waa kuu dhag weeye haddii qof kaloo saaxiibka ay ah, aad tidhahda hebelo madaxa biyo iigu shub weysadii baan ayaan ayaan maraye oo intuu biyo soo qaada kuugu shubo waa kuu sax adigu muhiim maaha inaad adigu masaxdaa qasab ma aha inaad adigu masaxda qasab ma aha laakiin waa inuu qasadku adiga kaa yimaad oo qofka qaasidkii waa adiga kolkaa ama roobkaa ku masax ama berkadaa u dhigo ama adiguba masax ama saaxiibka ha ah kuu masaxo ama qasabadaa tiflaynaysaba hoos dhig kolka madaxa in la masaxaana waa shay lagama maarmaana wamsaxuu biru'uusikum ayay culimmadu u deliishadeen wamsaxuu masaxa biru'uusikum halkan haddaba waxaan isweydiinaynaa waa rukniga afraad ee gacmaha weyadayhi bay ahaayeen oo majruur buu ahaa gacmuhu wayadayhi bay ahayn oo majruur bay ahaayeen isagoo ruknigii saddexaada laakiin ruknigan afraad wa masxu buu yidhi oo marfuuc buu ka dhigay sababta maad fahanteen waxa weeye gacmaha waxaa ka maqnaa khasli oo ghaslulweji mudaafun ileyhigay ku xidhnaayeen laakiin madaxa dee khasli ka maqnaan maayo khasli looma baahne masax baa loo baahan yahay ha soo qadara kiisii marka ayaan la xadfine wa masxu bacdi bashari ra'sihi madixiisa jidhkiisa basharku waa jidhka badh ka mida masaxa la masaxayo weeyaan madaxaa qayb ka mida ayaa la masaxaya ow amase shacarin timaha madaxa timihiisa qayb ka mida ayaa la masaxayaa madaxa timaha ku yaalla qayb ka mida la masixi timoo dhan lama rabo haddaad kuwa gacanta masaxato tiraa madaxii baan masaxay lagaa yeeli maayo timoo dhan maaha waxa la masaxaya waa madaxa oo qura timihiisa qayb kamida masax ama madaxa jidhkiisa masax markaasaa lagu odhanayaa waa kuu jiraa wa masxu bacdi bashari ra'sihi madaxiisa jidhkiisa qayb ka mida masaxa la masaxayo weeye ow shacrin ow shacarin ama timaha madaxa qayb ka mida masaxa la masaxayo weeye timahaasi shardi baa ku xidhan tinta oo laa yakhruju aan baxaynin canhu madaxa aan ka baxaynin bimaddin jiidid aan kaga baxaynin timaa la masaxay timahan la masaxaya marka laguu tirinayo marka la jiido waa inayna madaxii ka baxaynin tintu madaxii ka bixi mayso haddaba talow tintaa madaxa aan ka baxayn maxaa loo jeedaa halkaasaan masaxay tin yaroo halkaa igaga taalla ayaan masaxay haddaan xaggan u jiido may bixi madaxii may dhaafi mise hadday soo hadday xataa dheer tahay meelahaasay soo gaadhaysaa madaxii kama bixin hadday xaggan u jiidantana meelahan waa madaxii uun hadday xaggaa u jiidantana waa meelahan madaxii uun laakiin gabadha dumarkiihi hadday tin yaroo dheeroo halkan isha dusheeda laalaadda hadday halkan masaxdo tin yaroo dheeroo halkan laalaadda ay masaxday markaasay tihi madaxii baan masaxayaa dee suurtagal ma aha waayo sawtantintani madaxii soo dhaaftay wejigiibay saaran tahaybe kolkaa timuhu madaxa hadday ka baxaan lama ogola oo xaddii madaxa ayay soo dhaafeen oo xukunkii madaxa way dhaafeen oo kolba halkay dee marayaan bay la xeer noqonayaanay la xukun noqonayaan tinta haddaba ragga qaar baa si khaldan u fahmay masaladuna waxay moodeen tinta halkaa dhafoorka ku taalee gabadha kaga taalla ha iska masaxata bay yidhahdeen waayo xaggan marka loo jiidayna madaxa dhaafayn xaggan marka loo jiido ayna madaxa dhaafaynin waa arrin khaldan eeg tin kaste waxa la qiimaynaya xaggan ay ku taallun baa loo jiidayayoo loo qiimaynaya tan marka la masaxayo xaggan unbaa loo qiimaynaya xaggaa looma qiimaynayo tan marka la masaxayo xaggan unbaa loo qiimaynaya xaggaa looma qiimaynayo taa marka la masaxayana xaggeegan u dhowunbaa loo qiimaynaya xaggan kale looma qiimaynayo kolkaa tin aan madaxa ka baxaynin waa in la masaxaa masaladan madaahibku way isku khilaafeenoo waynu ognahay rag odhanaya rasi ha la masaxo rag odhanaya nisfura'si ha la masaxo rag odhanaya eh, ragba waxbay dee ku tegeen mas'alada laakiin waxa weeyaan jamaca in yar hadii la masaxo wax yar hadii la masaxo waa kuu sax weeyaan waxaana laga ogaaday xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi nebigu isagoo cimaamad duuban ayuu madaxa xaggaa fooda ka masaxay markaasuu masixii kalena cimaamadda ka dhammaystiray waxaa la ogaaday isla xadiidkaa laga qaatay in loo baahan yahay madaxa masaxa qaybuun inta kalena dee waa kan cimaamadda laga dul masaxay oo mushkilad male ow shacrin timaha ooln wa masxu bacdi bashari ra'sihi madaxiisa jidhkiisa qayb ka mida masaxa la masaxayo weeye ow shacrin ama timaha halkaa shacrin caynka waana la reebaa waana la fadxiyaa ow shacarin ama timaha madaxa qayb ka mida masaxa la masaxa weeye tinta oo laa yakhruju aan ka baxaynin canhu madaxa aan dhaafaynin bimadin jiidid aan ku dhaafaynin waa masixid kolkaa ah. ow amase masixidba maahee balluhu qoyntiisa weeyi haddaan madaxa gooyo oonan masixinba waa ii sax ow amase khasluhu waa in la maydho bilaa kurhin karaahiye la'aanteed karaahiyana kuma jirta haddaan doono madaxa aban maydhaba saddexda dariiq saddexda kaan doonaan isticmaalaya ama madaxa waan masixi ama madaxa waan qoyni ama madaxa waan maydhi intaba madaxii sax buu ii noqonayaayo wuu ii jiraa waana lay tirinayaa markaa wa halkaa waxaynu kaga soo baxnay ruknigii afraad oo madaxa masixidiisiiya ruknigii shanaad buu doonayaa ee weysaysiga waa lugaha in la maydho lugaha la maydhi maaye waa waa lugaha la masixi maaye waa la maydhi iyaga aayadda qur'aanka u fiirsada waxa ku qoran yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waa mafcuul waydiyakum ila almaraafiqi mafcuulkaa lagu cadfay wamsaxuu biru'uusikum ba'daa lagu daro waa laysaga jirtay waa masaxaadday ku xidhan tahay wa arjulakum ila alkacbayn nasbii baa dib loogu celiyey oo mafcuuladii hore ee maydhiga ayaa dib loogu celiyey haddaba wa arjulakum ila alkacbayn marka la yidhaa wa arjulakum ee la nasbiyo waxa weye faqsiluu wujuuhakum wujuuda mafcuulka ah ee qasliga mafcuulka u ahayd ayaa lagu xidhay kolkaa wejiga waa la maydhaa gacmahana waa la maydhaa lugahana waa la maydhaa lugaha maxaa la diidaya inaynu qooqoyno haddaad ka warran gacantaada intaad qoyaan geliso gacantiiyayna biyaba saarnayn aad cagaha sidaa ugu duugto ood cagahaagii qoyso uun ama maro yaroo qoyan karin yaroo qoyanuu roob ku duun baad soo qaadatayoo waxaad tidhi un anu waan cagaha maydhiba maayo waan masaxayaa un lagaa yeeli maayo weyse kuuma jirto waayo cagaha waa la maydhaayo lama masaxo hal mar baa la ogol yahay cagaha in la masaxo halka mar ee cagaha la ogol yahay in la masaxaa waa marka khufeynka la xidhan yahay haddii khufayn la xidhan yahay oo welibana si daahiroo dhammaystiranna aad u xidhato bacda eh, kamaali tahaara ayaad xidhatay markaa khufaynkii waad masaxaysaa cagihii maydhi mayside waad masixi markaas oo kale oo intaad soo qoysaad si caadiya u masaxaysaa wayna inoo iman masalada khufaynku wa rijlayhi labada lugood maydhigooga weeyaan halkan sheekhu inuu balaaqo leeyahay waa iska caddahay halkan waxaa inoo qoran wa rijlayhi muxuu soo laba celiyey hasligii oo wejiga ayaa watay gacmahana wuu ka tegey sababtu hadda lugaha uga tegi waayey waa maxay warijlayhim hadduu yidhaa oo warijlay yidhaa waxaa la moodayaa in masax loo soo qadarayo masaxan u sokeeya inay ku cadfan tahay baa la moodaya kolkaa wuxuu iihaamku si uu meesha uga baxo ayuu masalada waa axkaamo waa la cadcadaynaya waxaa la yidhaahdaa waxna waa adabi waxna waxaa la yidhahdaa waa cilmi shayga qofka khadiibka ee khudbadda inoo akhriyayaa hadduu caadifada qalbiga la hadlayo inakicinayo dee ashyaa waxaa looga baahan yahay aan cilmi ahayn markuu ku hadlayo adabi ku hadlayo caadifadda inuu la hadlo uu qofka kiciyo hadduu doono yuna axkaam waaweynba u sheegi laakiin qofka cilmi sheegaya cilmiba hadduu yahay wuxuu gudbinayo xaqaa'iq caadifadda waa laga ilaaliya dareenka waa laga ilaaliya ereyada aan mugga lahayn waa laga ilaaliya waxaa loo baahan yahay erey aad u weyn oo cilmiyaysan marka aad qorayso inaad ku qorto wa gasludaa sababtuu u soo celiyey waa iska ilaalin iihaam masxiga inaan ku xidhno la iska ilaalinayo masxigaas ayuu diidan yahay in lagu xidho wa gaslu rijlayhi labada lugood maydhiga la maydhayo weeyaan hadduu afar lugoodba leeyahay ka warran ama lix lugood intaba haddii la kala garanayo kuwa saa'idkii iyo kuwa asalka ah kuwa saa'idkiihi hadday maxalul faradka ka baxeen oo meelaha qur'aanta bay cago kale ka baxeen ay ka qalloocdeen dee waa far ilaahay weyneeyey ka soo qaado ha la maydho uun dhammaan waa la wada maydhayaa uun haddii kalena oo dee meelo kale ay ku yaaliinna waxyaabaha muxaadiga la'ah unbaa la maydhi inta kalena waxba la maydhi maayo waa la iskaga tegayaa haddii la kala geran waayo lugaha lug kaste xagga hoose ilaa kuraamaha ha la maydhaynu odhanayna waa markay isku shabbahmaan lug kaste ilaa kuraamaha in la maydho ayaa daruuriya waa marka la kala geran waayo si saxa si uu qofkani ugu weysaysto haddii cagahaba laga jaro markuu madaxa maydho markuu madaxa masaxo wuu weyse qabaayo ha iska tukado waayo cagihii u dhinnaan lahaa kumaba yaaliinba ha iska tukado unbaa la odhanayaa markaa waad weyse qabtaayo waxba kaama xuma wa gaslu rijlayhi labada lugood maydhigooga weeyi bikulli shiqin maca kulli shiqin dilaac kaste miciisa la maydho bikulli shaqin dilaq dilaac kaste miciisa la maydho wa kacbin kuraan kaste miciiga la maydho wuxuu ku yidhi lugaha waa la maydhi dilaac kastoo ku yaallana ogow dad baa safanu ka dildilaacaa ha safan hadduu kaa dilaaco meel kastoo safan ka dilaacay waad maydhaysaa kuraamahana waa la maydhi oo labada kuraamoodba macoogaa la maydhaya labada kuraamoodba waajibkii weeyaano ha la maydho weeyi macal kuraamaha macal cidhbaha ha la wada maydho weeyi waa lugtii faraha ha laba fiirsado weeyaanoo welibana meelaha takhliilka u baahanna ha la takhliiliyo sheekhu bikulli shaqin wa kacbin buu yidhi kuraan kaste waa la maydhaya lug kaste macal kuraamaheegii ayaa la maydhayaa ow masxun amase waa masax maydhiba ma aha luguhuye ow masxun ama waa masax hadduu khuf xidhan yahay weeye halkee la masixi biaclaa kulli khufin khuf kaste xaggiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب فرض الوضوء غسل الوجه وشعره بغمم وملاق من رأس ونزعة ومحل تحذيف وأذن وتحت ذقن ولحي insha allah intaynaan cashirkeennaa hore aynaan cashirkeennan intaynaan bilaaban bal cashirka hore sheekh yuusuf ayaynu ayaynu u dayn doonaa inuu in yar soo macneeyo macnaha sheekh yuusufow nacam wayaxrumu isticmaalun watasyiinun watikhaadun liinaa'in wa mukxulatin wakhilaali min dahabin aw fida baalu isticmaal baa xaaraama wa tasyiilu iyo in baa xaaraama iyo watiqaadu kaynaysa ayaa xaaraama biinaa-in weel la kaadaysto amba lagu lagu qurxiyo amba la isticmaalo ayaa xaaraama iyo wa muxkulatin baashaa indhakuusha ayaa xaaraama iyo wa khilaalin iyo filcilka ayaa xaaraama in tasiin iyo itikaad iyo isticmaal loo isticmaalo oo min dahabin dahaba oo fidatin uma wa min qayri min dahabin mintaa bayaaniyaad ka dhigtay waxa way findhicilka laftiisaa min dahabina mise min dahabin minta tabciidiyaynu ka dhignaa min dahabin ka ahaaday baynu mid dahab laga samaystay midkaynu nidhaa ma min dahabin ka ahaaday mise min dahabin a nidhaa min dahabin ka ahaaday sax haye khushiya lagu rijiyeeyey bihi ee bidahabin fidati lagu rijiyeeyey ilaa cagsahu cagsigiisu xaaraan wa haddii lagu rijiyeeyo naxaasiga fidata oo soo xasilmo mutaxasila isagoo soo xasilma soo xasilmaya bihimaa labadaba oo marka naxaas ayaa hadduu ay khayr sheekh iska fadhiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay sababta dahabka iyo fidada xaaraan looga dhigay weelkooga in la isticmaalo cilladda ayaa ii sheegaya eeg ma odhanin naska ma odhan deliilka sheegay isticmaalku inuu xaaraan yahay ma odhan laakiin waxaan doonayaa cilladda deliilka maaha waa cilladda cilladda loo xarimay haye haye haye maasha allah jazaaka allah khayr waxa weeyaan eh, waxaa la diidan yahay baynu nidhi dhuhuuru sarafi waalkhuyalaa'i fiihi kibirka iyo isla weynida iyo israafka ayaa la diidan yaho qalbiga dadka fuqarada ah la dhowraya waay culima maxaynu nidhi yaa keenaya naska aynu nidhi culimmadu way u cuskadeen baabkan ee sheegaya inuu dahabka ama fidadu uu xaaraan yahay waale inuu laga samaysto haye cabdillaahi jazaaka allah khayr kolkaa xadiidku muxuu sheegay ma si toose ma cabid buu sheegay ma cunid buu sheegay ma xidhashuu sheegay ma kaydaydsi buu saddexdan qodob midkeebaa horta xadiidku ayuu tilmaamay eeg waxaynu nidhi waxa xaaraana baynu nidhi isticmaal waa kow waxa kaloo xaaraana baynu nidhi tasyiin waa laba waxa kaloo xaaraana baynu nidhi itikhaad oo kaydsiya saddexdaa midkee buu xadiidku sheegay isticmaalka ayuu xadiidku sheegay oo isticmaalku waa xaaraan buu yidhi kolkaa isticmaalkana ma isticmaaloo dhan buu xadiidku sheegay mise juzul isticmaal isticmaalka qayb ka miduu sheegay waa maxay isticmaalka xadiidka ku qorani cabitaan buu sheegay in weel dahab ka samaysan ama fido ka samaysan wax lagu cabbo ayuu ayuu xadiidku xaaraan ku tilmaamay kolkaa intii kale isticmaalka noocyadiisii maxaa looga qiyaastay kol haddii ay cilladii ku jirto waa layskaga qiyaasanayaayo cabiddii xadiidku tilmaamay unbaa wixii kaloo dhanna ha looga qiyaasto la odhanaya haye tasyiinka maxaa loo diiday isaga tazyiinka ilin tazyiinku isticmaal maahe waa meel gaadhi baad ku qurxisay ama guri baad ku qurxisay tazyiinku waa min baabi owlaa oo wixii masaakiinta qalbigooga la dhowrayey baaba laysku qurxinayaa oo miskiinka loo soo bandhigaya taasi way kasii xag jirtaa markaa itikhaadkuna waa lamidun maasha allah waxaan doonayaa hal arday oo suwarkii meesha aynu ka soo saarnay inooga soo saara imise mas'alo ayaa ka soo baxaysa baynuna tirada guud may cabdalla ma aha waxaan doonayaa suwarka meesha ku jira imisaa ka soo baxayaynu nidhi nacam waxaan u dhiibi doonnaa khadar nacam imisa suuro ayaa tirada guud meesha ku jirta bal hadda u fiirso sheekh khadar nacam ma shan boqolba ma afar kunba maxay noqonaysaa shan boqol bay ahayd waayahay sheekhadan waxaan u kitaabkii buuna haysanin waayahay yaa sheekhadan caawinaya nacam sheekh cali tirada guud haye waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro tirada guud yaa inoo tafsiilin kara kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro markaynu nidhaha sheekhadan ma saxannahay horta mise waa asax nihin waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro yaa tafsiilinayo siday usoo kala baxayaan kunkaa iyo toddobadaa boqol iyo shan iyo kontonkaasi sheegaya cabdilhaadi nacam xaawil waaye waxaan u daynaynaa sheekh ibraahim haye maxaa loo qaybiyey weelka shan iyo tobanka suuree hore maxay ka soo baxaysaa waa weelka waaweyn shan iyo toban suura ka soo baxaysa aad baad u mahadsan tahay kol haddaad weelka waaweyn shan iyo toban tidhi waxaan ku fahmay inta ka dambaysana inaad garan doontid iska daa waayo qofku dariiqa uu ka bilaabayo ayaa la eegaa waxaa jirayey xilligii dawla alcabaasiya ninka maxkamadda la geynayo ee ummadda qaadi u noqonaya su'aal baa la hordhigi jiray hadduu su-aashaas si qura u wada sheego uu yidhaha su-aashaasi waa xaaraan ama waa waajib qowl qura un hadduu sheego waxaa la odhan jiray ninka hala imtixaano cilmigiisu ma bislee hala imtixaano hadduu laakiin suwar geliyo tafsiir hadduu geliyo waxaa la odhan jiray haba ka jawaabin saasaa saasaa laguu qaadanaya ee haba ka jawaabin waayo waxaa la og yahay qofku hadduu suwar geliyo waxaa la fahmayaa mas'ale kaste qiyaasteeda iyo qadarkeegu la socdaa markuu xukunku intaa la eg yahay xukunkii masaladu markay intaa la egtahay xukunkiibaa noocaasa markay intaasi ku darsanto wuu isbedelaya eg waxbaa jira uu qofkani tix raacayo kol hadduu qayb qayb iyo suwar hadduu gelinayo uuna isku wada xambaarayninuun kolka insha allah cashirkaynu iska bilaabani baabun kitaabkeenna eh, sheekha qoray khayr allaha siiya ikhtisaarka uu leeyahay waxaa ka mida inuuna inuu baabunuun yidhaa iyo faslunuun inuu yidhaaye inuuna odhanin baabulwuduu'i uu ka gaabsaday alwuduu'idan uu ka gaabsanayaaba waa baabun ama faslun wax alla wuxuu u baab yahay iyo wuxuu u fasl yahay kitaabka dhexdiisa ka ogaan doontaa baabun waa baab baabkani waa waxa weeye afarta ahayd ee dahaaradu ay lahayd maqsadkii koobaad afar maqsad bay dahaaradu lahaydee waa maqsadkii koobaad maqsadka koobaad muxuu noqonayaa waa alwuduu waa weysaysi afarta qodob ee maqaasida dahaarada weysada waynu naqaanay oo haddaynu ka hadlaynaa maydhigana waynu arki doonaa maxaa inoogu soo xigay tayammumka maxaa ku soo xigay isaalatu najaasa afartaasoo maqaasida dahaarada ah ayaa kii koobaad oo wuduu'a ah aynu meeshan kaga hadlaynaa baabul wuduu'i markaa waa weysada baabkeegii wuduuga waxa loo deliishaday in la weysaysto marka salaadaha la tukanayo waxa loo deliishaday qur'aanka waa loo deliishaday sunnada oo xadiiska rasuulka ana waa loo deliishaday ijmaacana waa loo deliishaday saddexdaba waa loo deliishaday ijmaac baa ku guntan oo waxa weeye waa lagu ijmaacay nin bilaaweysiihi inuuna tukanaynin qur'aankana waa loo deliishaday oo rabbi aayad qur'aana wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ilaa aakhiri alaaya sunnada rasuulkana waa loo deliishaday oo nebi maxamed waxaa ka sugnaaday inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kani waa weyso qofka aan laga aqbalaynin salaadda la'aantii intuuguna weysaysan jiray rasuulku rasuulkuyo weysuu ku tukan jiray sunno kolkaa ficliya iyo sunno qowli ah labadaba waa loo hayaa oo waa loo deliishanayaa haddaba culimmadu weysaysiga mabaaxiis badan bay geliyaan xagga faralyada waa laga hadlaa xagga shuruudahana waa laga hadlaa xagga sunantana waa laga hadlaa xagga makruuhaadkana waa laga hadlaa sheekheennu shuruudda kama hadlayo shuruudulwuduu waxaa ka mida baa la yidhaahdaa maaun muطlaq biyo muطlaqa ama la malaynayo inuu muطlaq yahay waxaa ka mida baa la yidhahdaa islaamu lmutawadi ka weysaysanaya inuu muslim yahay waxaa ka mida shuruudda baa la yidhahdaa tamyiis inuu leeyahay oo ilmo xalay dhashay dee looma weysayn karo waxaa ka mida shuruudaha dawaamu niyati xukman waa in niyadu ay joogto tahay niyadii aad ku weysaysanaysay laakiin niyada wax munaafi u ah waa inaadan keenin adoo wejiga maydhay haddaad hoos isku eegtood uskag badan iyo boodh badan isku aragtoo tidhaahda allaylehe bal weysadii ha yaro joogtay horta boodhka iska maydh ood gacmihii iyo madaxii iyo lugihii un maydho ood boodh u jeedo munaafi baad la timid oo niyada xukunkeegii baa go'ay maadan weysaysanine waad ismaydhmaydhay kolkaa lagu odhan maayo waad weyse qabtaa waa inay haddaba niyadii xukunkeegii uu daa'im yahay oo shay munaafiya aan lala iman gaalow iyo qadci iyo waxyaabo lamida shay kaloo anfiyayaana waa inuuna imano gabadhii weysaysanaysay hadday caadadu ka timaado dee weysada sii wadan kari mayso qofkii weysaysanayee wejiga maydhay hadday neefi ka timaaddo waan sii wadayaa laga yeeli maayo munaafi baa yimide dib ha u bilaabo gabadhuna markay ka go'do ha isku dayda inay weysaysato shuruudahaa sheekheennu wuu ka aamusay oo shuruudahaa sheekhu kama hadlayo biyuhu inay mutlaq yihiin oo biyo mutlaqa meesha qofka weysaysanaya inuu muslim yahay haddana inuu qof tamyiizle uu yahay haddana inuu niyo la yimaado oo dawaamu niya niyadu ay daa'im ahaatay niyada lafteeda ma aha niyadu waa rukni laakiin dawaamu niye ayaa shardiya iska ilaaliya arkaantana niya lagu daraa shuruuddana dawaamu niya lagu daraa waa in haddana munaafi uuna jirin sida xaydkii iyo wixii la midka ahaa xubnaha la maydhayana waa inuuna wax biyaha beddelaa una dul saarayn xubnaha la maydhayo wax biyihii bedela waa inuuna dul saarayn oo uskaga ama wasakh ah haddii ay dul saarayn ama biyaha manciyayaaba kaana lama ogola shuruudaha sheekhu waa ka aamusay oo kama hadal arkaanta ayuu ka hadlayaa culimmadu waxay yidhahdeen arkaanta marka la sheegayo qole waxay yidhahdeen weysadu siddeed rukni bay u baahan tahay qolena waxay yidhaahdeen weysadu toddoba rukni bay u baahan tahay qowlka muctamadki ihi ee culimadu ay u badan yihiin weysadu lix rukni bay leedahay wey lix rukni arkaanuulwuduu waa sita baynu odhanaynaa oo weysadu waa lix rukni lixdii rukni baynu haddaba halkan culima aynu ku sharxi doonaa biidni illaahi tacaala lixda rukni ee weysadu ay leedahay afar ka mida qur'aankaa sheegay xabad ka midana sunnada rasuulka xadiidka ayaa sheegay xabad ka midana qur'aanka iyo sunnaha ayaa wada sheegay kolkaa lixdaa qodob ayaa arkaanta qofka weysaysanaya ee la rabaa ayay noqonaysaa haddii hal rukni oo lixdaa ka mida ah aad ka tagto weyse kuu jiri mayso afarta qur-aanku uu sheegay waxa weeye inaynu wejiga maydhno labada gacmoodna aan maydhno madaxana aynu masaxno lugahana aynu maydhno afartaa qur'aankaasi toosa u sheegay kow waa wejigoo la maydho laba waa gacmahoo la maydho saddex waa madaxa oo la masaxo afar waa gacmaha lugaha dambe oo la maydho lugahoo la maydho ama la masaxo afartaa qur'aankaa sheegay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni afartaa si toosa qur'aanka ayaa inoo taabto o inoo sheegay xabad ka mida sunnada ayaa sheegtay sunnadu waxay sheegtay niyada marka aad weysaysanayso niyadu waa lagama maarmaan oo waan arki doonnaa biidni illaahi tacaala waa qodobka koowaad niyada sunnadaa sheegtay oo xadiidkii bukhaari iyo muslim rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi innama alacmaalu binniyaati innama alacmaalu binniyaati waxa weeye camal oo dhani niyu u baahan yahay oo markaad weysaysanaysa haddaada niyoon weyse kuu jiri mayso niyo haddaba inaynu weysada aynu niyoonnana oo niyo aynu la nimaadno walow madaahibka afartii ay isku qabteen niyadu iyo casmigu ama niyada iyo qasadku ma isku midba mise waa kala laba waa mas'alo ay madaahibku isku qabteen masalan anigoo halkan fadhiya haddaan is idhaahdo weysayso oo halkaa laga weysaysto tag oon go'aankaa u kaco oo markaan meesha tago aniyoon waaye iska maydho uun waxaan u soo kacay weysay ahaydoo taasaa niyo iigu filan miyaan odhanayaa culimmada qaar haabay yidhaahdeen imaamu shaaficina maya buu yidhi qasad looma baahna ee niyaa loo baahan yahay niyadana wuxuu ku tacriifiyey waxa weeye qasdu shay muqtarinan bificli muqtarinan muqtarinan waxa weeye inuuna markaad qasdaysid iyo markaad shayga samaynaysid inuuna farqi wakhti u dhexaynin wakhti inuu u dhexeeyo ayuu imaamku diiday niyada culimada kalena qasad iyo niyo aynu isku mid ka dhigno oo haddaad sidaasoo kale u kacdo wax mushkilada male weysadaadii way jirtaa halkaasay la mareen niyadu waa lagama maarmaan xadiidka rasuulkaana tilmaamay walow culimmada qaar ay yidhaahdeen aayaddana waa loo deliishan karaa oo markuu ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum idaa qumtum maxaa lagu macneeyey idaa qumtum idaa qumtum e idaa aratum iraadadu dee waa qasadkii iyo niyadii idaa qumtum imaamu shaatibi markuu sabca alqiraa'aadka marayey muxuu lahaa idaa maa aradta dahra taqra'u fastacid eeg idaa maa aradta addahra taqra'u idaa taqra'u buu doonayo taqra'udan inuu macneeyuu doonayaa fa idaa qara'ta alqur'aan adiibuu macnaynaya moogta qara'ta aradta buu ka horraysiinayaa idaa maa aradta dahra taqra'u fastacid kolkaa idaa qumtum idaa aradtum baa ayaa meesha ku jirta kolkaa halkaa niyadii iyada lafteeda waan ka qaadanaynaayo niyada qur'aanku wuu sheegay waa la odhan karaa bay yidhahdeen sunnaduna way sheegtay waa la odhan karaa sunnadu waxay niyaday sheegtay si toosa ah. afarta kalena qur'aankaa sheegay walow afarta kale laftooda sunnada rasuulka laga qaadan karo xabadda shanaad ee u dambaysaa waa atartiib xabadda lixaad ee u dambaysa waa atartiib tartiibkaa qur-aankuna wuu sheegay sunnada rasuulkuna way sheegtay nebi maxamed markuu weysaysanayo weysadiisa way tartiib bay lahaan jirto wejigaa u horraynayey oo gacmaha ku xigayey oo madaxaa ku xigayey oo lugaha ugu siday aayadda qur'aankii u sheegtay buu rasuulku u weysaysanayey faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn tartiibkaa aayaddu sheegtay buu rasuulku raacay sala allahu calayhi wasalam xadiis kalena rasuulku wuxuu ku yidhi inta la weydiiyey markaan sacyiga samaynayno masafaan ka bilownaa mise marwo ayuu rasuulku yihi waxaa laga bilaabaya ama ka bilaaba halkuu ilaahay ka bilaabay halkuu ilaahay ka bilaabay kolkaa waa ina safa walmarwata min shacaa'ir illah safaha laga bilaabo aayaddan haddaba wuduugana halka ilaahay ka bilaabay waa wejiga xadiidkaasaa deliil u ah tartiibka in la ilaalinayo waa sunnada marka la deliishanayo xagga tartiibka qur-aanka marka la deliishanayo waxaad odhanaysaa qur-aanka halka aan ka qaadanayno weysadu inay tartiib u baahan tahay oo rukniga tartiibku uu lagama maarmaan yahay kow waxaan ka qaadanaynaa rabbi wuxuu ina yidhi wejiga maydha oo gacmaha maydha oo madaxa masaxa oo lugaha maydha eeg afarta aayaddu sheegtay saddex waa maydhi saddexda maydhigii waa saddexdee waa ka koobaadoo wejiga ah iyo ka labaad oo gacmaha ah iyo ka afraad oo lugaha ah ka afraad oo lugaha ah kolkaa ka saddexaad weysada ka saddexaad waa maxay waa madax oo waa masax rabbi subxaanahu wa tacaala aayadda markuu sheegayey ilaahay dee kalaamkiisa unbay balaaqadu ku gebagabootaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaa la og yahay dadka ahlu balaaqadiihiba waxay garteen in inta isku nooca ana isku dhinac la mariyo inta kale isku dhinac kale nooca ana dhinac kale la mariyo maydhiyada in laysku xijisiiyey ahaayeen haddii wujuub la ilaalinayaa una jirin wejiga maydha oo gacmaha maydha oo lugaha maydha oo madaxa masaxa baa laynu odhan lahaa masaxu madaxu wuu ka duwan yahay inta la maydhayee gaar baa loo dhigi lahaa oo inta maydhiga laysraaciyo ayaa madaxa gaar loo sheegi lahaa rabbi markuu madaxa maydha bartanka dhigay oo lugo la maydhayaana ay ka dambeeyaan weji iyo gacmo la maydhayaana ay ka horeeyaan maydhigu isagoo madaxu isagoon maydhi lahayn bartanka markuu galay waxaa la ogaaday rabbi inuu halkaa u geliyey tartiib waajiba dartii hadduuna tartiibkaasi jiri lahayn madaxa ama xagga horaa la marin lahaa ama xagga dambe oo inta maydhiga abaa dhinac laysku raacin lahaa kaasna waxaynu ka garannay in haddaba tartiibka laftiisa aayadda loo deliishanayo xadiidkana loo deliishanayo niyadana in sunnada oo loo deliishanayo xadiidka ah afarta kalena in qur'aanka loo deliishanayo ijmaacuna wuu inoo dheer yahay markaa tartiibka suwar baa jiro tartiibka uu dhacayo oo tartiibka aan loo baahnaanaynin adigoo junuba haddaad doonayso ana weyse qabin inaad maydhiga iyo israaciso weysada tartiibkii la ilaalin maayo oo horta madaxa ka baydhoo haddana lugaha gacmaha may horta wejiga maydhoo halkii ilaali lagu odhan maayo waa maydhigaa caadigaa ah, wuu is wada raacayaa uun tartiib ma jiro haddii maalan adigoo weyse u baahan ad badda dul joogto badda aad muquurato maadan weyse qabin intaad niyootood qalbiga ku qabsatay inaad weysaysanayso unbaad badda muquuratay waxba tartiib ma jiro adoo weyse qaba unbaad soo baxaysaa haddaad muquurato waad weyse qabtaa haddaad dooxaa ad gasho adoo weyse qaba unbaad soo baxaysaa meelahaasoo kale tartiibka wuu dhacaa baa la yidhaahdaa xilligaad maydhanayso iyo xilliga aad muquuranayso tartiib iman maayo oo tartiibku si ictibaariya bay u kala hor maydhmayaan baa la qabaa arkaantaa haddaba lixda a ah waatay culimmadu u badan yihiin qolada toddobada tidhi waxaa ka mid a imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah laakiin waa laga xoog badan yahay wuxuu qabaa imaamu shaafici in lagu darayo halkaa weysada marka la marayo almuwaalaad almuwaalaad buu qabaa qowlka qadiimku oo wuxuu leeyahay markaad wejiga maydho isla markaaba haddana waa inaad gacmaha maydhaa isla markaaba haddana waa inaad madaxa masaxdaa isla markaaba haddana waa inaad lugaha maydhaa kolkaa muwaalaadka oo yeyna xubnahani israacraacaan oo ayna kala hor engegin wejiga markaad gacmaha maydhayso yuuna wejigu sii engegin markaad madaxa masaxaysana gacmihii ka horreeye ha sii qoyanaadaan lugaha markaad maydhaysana madaxii ha sii qoyanaado sidaa muwaalaadka ayuu shardi ka dhigay imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah waa qowlkii ciraaq uu ku fatwooday laakiin markuu masar tegey wuu ka noqday oo wuxuu yidhi muwaalaadka in sunno loo qaato mooyaane muwaalaadku ma aha rukni oo yaan rukni arkaanta yaan lagu darin ayuu yidhi qowlka toddobaad qolada sheegaysa waa qoladaasoo waxay leeyihiin hana loogu daro muwaalaadka qowlkaa qadiimka imaamu shaafici oo kale marka la qaato muwaalaadku rukni ma aha waa lask waa la yska dhaafayaa markaa qolo ayaa qowl sideedaad ku soo dartay oo odhanaya annagu arkaanta waxaanu ku darsanaynaa maa un mutlaq biyahan mutlaqa a laftooda hana loogu daro bay yidhaahdeen arkaanulwuduuga oo ilayn turaabkaba waa kii lagu dari jiray arkaanta tayamumka eh maxaa weysada looga tegey biyihii bay yidhaahdeen halkaasay la mareen lagu dari maayo way kale awood badan yihiin turaabka iyo tayamumku sheekheennu lixdu ku gaabsanayaa bal hadda aan aragno insha allah baabulwuduu'i waa weysaysiga baabkii lagaga warramayey fardulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu ghaslulweji waa wejiga oo la maydho wa shacarihi timihiisa oo la maydho bikhamamin maca khamamin foodfarasta maceega lala maydho wa mulaaqin ka la kulmaya miciisa lala maydho min ra'sin xagga madaxa kala kulmaya wa nasacatin xagga sallaxyada kala kulmaya wa maxalli taxdiifin xagga maxallu taxdiifkaa dhafoorka kala kulmaya wa udunin xagga dhegta kala kulmaya wa taxta daqanin gadhka hoostiisa kala kulmaya wa taxta daqanin lafgadheedda hoosteeda kala kulmaya waynu aragnaa halkaa sheekhu wuxuu yidhi fardulwuduu ereyga alwuduu'a ah, laba siyood baa loogu dhawaaqa in wowga la godo oo wuduu aynu ugu dhawaaqno iyo in wowga la fadxiyo oo waduu loogu dhawaaqo waduu haddii wuduu la yidhaha wowga la godo waa weysaysiga ayaa la yidhaahdaayo wuduugu waa ficilkan aynu naqaan ee weysaysiga loo yaqaan alwuduu marka la godayo waxaa sharciga loo yaqaan isticmaalulmaa'i fi alacdaa'i alaatiya macaniya waa biyaha in loo isticmaalo xubnaha soo socda kii la niyooday welibana wuduu maydhmaydhigana wuduu la yidhaahdaa ficilka keliya lama yidhaah biyaha qudhana lama yidhaah markaad biyaha qaadateed wejiga ku maydhaysa xubnahan gaarka ah oo qura ayaa wuduu la yidhah haddaan hadda qadaadka maydho oon haddana dhabarka maydho oon haddana jilbaha maydho la odhan maayo wuu weysaysanayaa weysaysi lama odhanayo wuduu waxaa la odhanayaa marka aan maydhayo oo qura xubnahan gaarka ah oo niyana ay la socoto isticmaalu lmaa'i fi alacdaa'i alaatiya maca niya ayaa wuduu loo yaqaana sharciga haddii wowga aan fadxiyo oo waduu'an idhaayoon wowga kor dhigo waduu waxa waduuga la yidhaha maa yutawada'u bihi waa ka lagu weysaysanayo shayga lagu weysaysto ayaa waduu la yidhaha wowga aynu fadxinaynaa waa biyaha laftoodii in badan baynu axaadiista ku arkaynaa nebi maxamed oo laleeyahay dacaa biwaduu'in wuxuu u yeedhay waduu weysaysiga looma yeedho laakiin biyaha lagu weysaysanayaa qof iikeen la yidhaahdaa waduugu haddaba waa biyaha lagu weysaysanayaa waduu magaca loo isticmaali marka wowga la fadxiyo tacbiirka fardulwuduu'i uu sheekhu yidhi fardulwuduu'i markuu yidhi fardi waa mufrad waxaase loo idaafeeyey alwuduu' oo macrifo ah qaaciidadu waxay ahayd mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu alcumuum waa furuudu lwuduu' ereyga faral ah iyo ereyga rukni ah waa isku macno oo waa shaygu wuxuu ka samaysan yahay horta weysadu maxay ka samaysan tahay maxaa weyse la yidhaahdaa weysadu sideedaba adiga haddii iminka aduuf hadda faralyaad leedahay arkaan baad leedahay aduu haddaad istaagto arkaanad leedahay baan arki karnaa waayo waa waxaad ka samaysan tahay maxaad ka kooban tahay sheekh yuusuf haddaan tusaale ku soo qaato sheekh yuusuf waa madaxaagan waa rukni kolkaa waa gacmahaagan waa rukni markaa waa lugahaagan waa rukni waa dhexdaadan shaygu wuxuu ka samaysan yahay baa horta rukni la yidhaahdaa shardina waxaa la yidhaahdaa shayga wixii dibadda ka ah ayaa shardi la yidhaahdaa haddaba markaynu leenahay faral iyo rukni waa isku mid weysadu waxay ka samaysan tahay baa rukni la odhanaya kolkaa weysadu maxay ka samaysan tahay weji maydh weji maydhku dee waa rukni niyo niyadu waa rukni gacmo maydh waa rukni haye madax masax waa rukni luga maydh waa rukni tartiib waa rukni waxaan ay weysadu ka samaysan tahay baa arkaan la odhanaya ama ama furuul la odhan ama arkaan la odhan fardulwuduu'i weysaysiga faralyadiisa lagama maarmaanka ah ee weysaba ayna jiraynin haddii madaxa lagaa gooyo dema noolaan karaysid weysadana haddii wejiga laga tago weysaba jiri mayso waa faral markaa ama waa rukni fardulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu ghaslulweji waa in wejiga la maydho wuxuu sheekhu yidhi qodobka koowaad waa wejiga ha la maydho erayga hasli ah hasli waa maydhid maxaa inaga baxay masax baa inaga baxay haddaad gacan qoyan intaad qaadda ama maro qoyan aad tidhaa anigu wejigaan dul dhigdhigaya oon masaxaya waan qooqoynayaa uun weyse jiri mayso waayo ilaahay aayadda qur'aankaa ah, faqsiluu wujuuhakum buu ina yidhi laakiin famsaxuu laynama odhanin masaxa laynama odhanin maydha ayaa layna yidhi masaxa iyo maydhiga farqiga u dhaxeeya waxa weeye biyaha midna wuu ka dareeraa midna biyuhu kama dareerayaan kolka wejigaaga waa inay biyuhu ka dareeraan markaad maydhaysid biyo dareeraa lagaa rabaa markaasaa la odhanayaa wejigii waa la maydhay waa kaslulweji ereyga wejiga ihi weji waa min almuwaajaha buu ka yimidoo waa qofka halka lagu qaabilo qofka ad qaabilaysa halka ad qaabilisa baa weji la yidhaahdaa hadaba wejiga xuduuddiisa waa muhiim baa la yidhaha wejiga inaynu garanno xuduudiisa waa bartaa ay timuhu ka baxaan sida caadada ah halkay timuhu ka baxaan sida caadada ah lama eegayo qofkan adiga halkay timahaagu ku yaalin lama eegayo waayo timahaagani way soo durki karaan oo foodfaras taa soo dhaadhici karta hadday timahaagu soo durkaan halkan foodu hadday halkan ku timaad dee ma waxaad moodi wejigaagu in intan yar noqonayo waxa weye tani waa foode wejigiibay bay ku taallaaye maydh baa lagu odhanayaa halka sida caadada a ah timuhu ay ka baxaan halkaasu timaha bartaa ah timaha ayy ayuu wejigu ka bilaabanayaa lafgadheedda lafta halkaa ku taallaa daqan loo yaqaan waa lafgadheedda lafgadheeddaana wuu ku dhammaanayaa wejigu marka xaggaa laga qiyaaso halkaa ay timuhu ka biqlaan guntooda iyo ilaa lafgadheedda waxaa la yidhaahdaa waxaa lagama maarmaana xaggaa si aynu wejiga u hubsanno wejiga iyo madaxa meel u dhaxaysoon midna ahayn ma jiro soono yaroo la odhanayo wejigiina ma aha madaxiina ma aha oo labadaasuu kala saarayaa ma jiro kolkaa haddaad wejiga wada maydhayso kolley caqligaagaa garanaya caqligaagu wuxuu garanayaa in in madaxii ka midii uu qoyaankii gaadhayo kolkaa qaybtaa mulaaqiga ah lala soo maydho si ay yaqiin u noqoto wejigii meelengegini inayna jirin xaggana lafgadheeda markaynu nidhaa wejigii baa bartaa ku jooga ilain wejigu waa muwaajaho intaasaa dadka lagu qaabila markaad eegayside halkaa markaynu nidhaa waa in laftan gadhka lafteeda hoosteedan hoose hoosteedan hoosena waa taxta inoo cibaarayn doona xaggan hoose waa in laga yar maydhaa oo xaggan hoose si loo ogaado in laftii la maydhay xaggan hoose waa in loo maydhaa xaggan kale wejigu marka xaggaa la eegayo dhegtaa iyo dhegtaa inta ka dhexle ayaa weji la yidhaahdaa sidaa darteed dadka weysaysanaya qaar badan waxaynu arkaynaa iyagoo moodaya hareedkaa iyo hareedkaa oo eeg haddaan hareedkaa maydho hareedkan iyo dhegta in yaroo bannaan baa u dhaxaysa intan bannaani hadday ku engegan tahay dee wejigiibaa ku engegan kolkaa wejigu min aludun ila aludun mas'alada laysku hayaa dhegta xuduuddeeda maba aha inuu dhegta ka soo noqonayo dhegta kale ka soo noqonayo ma aha dhegta lafteedayba ragga qaarkood wejiga ku dareen dhegta lafteeda ayayba ragga qaarkood wejiga ku dareen oo xadiidkiibay deliishanayaan rasuulka sala allahu alay slam markuu sujuudsanaa ducadii sujuudda lagu akhriyayey saj liladii sajada weji xadiidkii muxuu ahaa washaqa samcahu damiirkani waxa weeye samcahu markaynu nidhaahno wejigiibuu u noqonayaa kolkaas samcigii xadiidkaasi wejigaa la siiyey waxay leeyihiin markaa dhegaha laftooda wejiga ha lagu daro oo meelaha la maydhayo ha lagu daro waa laga xoog badan yahay dhegta inaynu wejiga ku darno dhegtu wejiga lagu dari maayo laakiin wejigu waa xuduuddu ka noqdo halkaa ilaa halkaa iyo halkaa ilaa halkaa inta ka dhexle ayaa qofka laga looga baahan yahay inuu maydho ama ha u fayoobaato ama yayna fayoobaanina dildilaac ha ku yaallo oo oo dildilaac baa kaga yaalla ama weji suubaana ha ahaado ama weji burooyin iyo waxyaabaha qaar ay ka soo baxeen ha noqdo ama cadweyni ha ka laalaado ama caadi ha u noqdo ama tima ha ku yaalliin ama bilaatima ha ahaado intaa wejiga layna yidhi faqsiluu wujuuhakum kol hadduu ilaahay yidhi marka aan weysaysanayno intaa waa inaan dhammaystirno oo welibana maydhi aynu ku dhammaystirno waa qodobka koowaad fardulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu ghaslulwejhi waa wejiga oo la maydho wejigii ha la maydho washacarihi iyo timihiisii oo la maydho wejiga wixii tima ku yaallayna dhammaan waa la maydhayaa hadday yihiin kuwan caaridka la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan gadhka la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan canfaqada la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan la yidhahda shaarubta la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan xirribaha la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan xujubta la yidhaah iyo hadday yihiin kuwan maxalu taxdiifka ku yaalla dhammaan cidaarka dhammaan wixii wejiga tima ku yaallay oo dhan inaan maydhno ayaa laynaga rabaa hadduu qofku khunse yahay waa labeeb ama uu dumar yahay daahiran wa baatinan xataa hadday gadh yeeshaan gadhka guntiisa waa inay maydhaan laakiin qofku hadduu nin yahay waxaa la leeyahy gadhkaa iyo caaridka labadaasaa lala saa'irayaayoo la odhanayaa ha la takhliiliyo laakiin guntii waa la maydhayaa la odhan maaya ninkii ilayn gabadhu inay gadh yeelato lama rabo labeebkana dumarkaa lagu daray xaggaa oo waxaa la odhanayaa iyaga macalgunta maydha baa la odhanaya dhammaan macalgunta hoose gadhka ha la maydho haddii sunnayaashani ay kugu baxaan eh, sunnayaashu hadday kugu baxaan sunnayaashu ama ha bataan ama ha yaraadaane macalgunta lagaa rabaa hadday xirribahan waa lagaa rabaa inaad maydho haddii sunnayaa eh, eh, la yidhaha shawaaribtu ay baxaan waa lagaa rabaa macalgunta inaad maydho waayo inta badan looma baran iyaga kuwa badan laakiin gadhka iyo haarid hareedka labadaasun baa lagula saa'iraya hadday badan yihiin waxa lagu odhanaya waa takhliilinaysaa laakiin guntii qasab ma aha culimmaduna waxay u deliishadeen nebi maxamed isagoo gadh weyn ayuu mar qura mararka qaar u wejiga maydhay oo la haya isagoo mar qura maydhay kolka qof gadh weyni markuu mar qura maydho dee biyahaasi waa la yska garanayaa baydha gunta inayna gaadhaynin mar qura ku celceliniyay u baahan yihiin kolka waxaa la ogaaday ninkii gadhka weynaa inuu saa noqonayo ghaslulweji wejiga oo la maydho weeyaan hadduu ninka ilaahay laba weji u abuuro labada weji haddii la kala garanayo ka rasmiga ah kaa unbaad maydhi markaad weysaysanayso haddaanan la kala garanaynin ka rasmiga ah iyo ka kale laba weji haddaan la kala garanaynin labadaba inaad maydho ayaa lagaa rabaa oo labadii weji hadday isku egaadaan waa waxyaabaha lagu kala garanayo ka rasmiga ah wejiga laxaadku uu ku yaallo indhaha iyo dhegaha iyo afka iyo kaasaa weji rasmiya laga dhigi oo maydhi kaaga baahan ka kalena waxaa laga dhigayaa muraayad yanu ilaahay kugu xidhay haddii ay dee wax kuu qabanayo nafci kuu leeyahay in yaroo dheeraada weeyaano dadka la dheer baa lagu odhan maydhna lagu odhan maayo haddii labadiiba lixaadkii uu ku dhammaystiran yahay oo kan eeg dhegihiibaa ku yaalla oo indhihii baa ku yaalla oo sankiibaa ku yaalla waxaa la eegayaa qaabkan aynu u jeedna ka ujeeda hadduu midi dhinacaa gacanta midigoo kale uu ka jeedo midna wajahadan u qaabilsan kan wajahadda qaabilsan baad odhanaysaa waa wejigii rasmiga ahaa kaa u jeeda ama dhinaca dambe ujeeda ama dhinaca bidix u jeeda wejigii rasmiga ahaa laga dhigi maayo kana laga dhigi labaduba ninkunbaa ballaadhan ama madaxiisunbaa weyno labaduba xagganunbay u wada jeedaan marka la kala garan waayo ayaa la odhanayaa si yaqiin ay weysadu u noqoto labadaba ha la maydho labadiiba waa la maydhayaa markaa ghaslulweji wa shacarihi timihiisiina waa la maydhayaa bikhamamin maca khamamin foodda maceega ayaa la maydhi fooddii food farasta la odhan jiray fooddaana waa lala maydhayaa welibana foodda timahana waa la maydhi halka ay timuhu ku yaalliinna waa la maydhayaa khamamku waa ninkii akhamka la odhan jiray weye akham ninkana akham baa la yidhaha ka food farasta leh ee timuhu hoos u soo dhaadhacaan gabadhana khammaa baa la yidhaha khammaa carabtu aad bay u necbaayeen oo haddii ninka food faras lagu arko timahaasa hoos u soo degay haddii la arko waa calaamad fulaynimo iyo gacan adayg iyo bakhaylnimo tuste ayaa la odhan jiray balaade iyo maskax xumi ayay tustaa calaamadda halkaa ku taallaa dee wax badan oo la tijaabiyey baa jiro oo dunidu in badan bay soo dhisnayd waxyaabo badan oo inta la eegay ha la qiyaase la yidhi oo waxaa jira ama sidii noqday oo intaasoo tijaabo la qaaday ayaa jira kolkaa foodaa yare halkaa ku taalla qofkay hoos u soo degto carabtu way necbaan jireen aad bay u necbaan jireen waa nin muuqdo ma og sida qadaadkaa dambe kuu ballaadhan yahayba ay u necbaayeen waa nacas waxba ma fahmay odhan jireen qofka qadaadka weyni qofku hadduu qadaad weyn yahay xadiidkii nebigay bay yidhahdeen culimada qaar waa loo daliishanayaa innaka la cariidu lwisaada waa barkimadaadaa ballaadhantii ninkii labada xadhig qofka hadday barkimadiisu ballaadhan tahay qadaadkiisaa weyn ilanka qadaadka yarina barkimo yarunbuu qaataa ka qadaadka weynina barkimo weyn kolka waa calaamad lagu garta bay yidhaahdeen haddii qofka qadaadkiisaasi uu weyn yahay ama uu ballaadho calaamatu tusaysa doqonnimo iyo balaado weeyaan lafgadheeddanay ku soo daraan laftaa yaree gadhku hadday sida irbadda ku yuubanto laf yaroo yuuban haddaad yeelato halkaayo sida irbadda yuuban waa calaamo hubaala ah bay yidhaahdeen inuu qofkaasi nacas yahay waa la hubaa bay yidhahdeen tijaabooyin la qaaday baa jiray beri baa nin sheekha oo muftigii ummaddaanahay lahaa ayaa xilligii cabbaasiyiinta ay qola yidhahdeen bal hadda sheekha waxa la weydiiyo markaasay yidhahdeen calaamadaasay ku arkeen gadhka laftaa gadhka ayuubnayd markaasay yidhahdeen bal aynu eegno oo inuu nacas yahay iyo in kale ha kale eego way u tegeen waxay dhahe sheekh maxaa taqaanaa muftigii ummadda oo fiqiga laygagama daba dhufta buu yidhi markaasuu haye mid baa la hadlo wuxuhi sheekh intaan sayladda tegey ayaan lax yar soo iibsaday dhexda anoo soo marinaya unbay saalo yar dabada ka soo tuurto ishay igaga riday laxdaa ma waxaan ishaydii kule waan ilbeelaye ma kii laxda iga iibiye ii qariyey ayaan ku leeyahay mise anaa isku qabo laxdaydiiba ay dishay buuhi markaasuu yihi baad ku leedahay markaasay yidhahdeen sheekh noo sababeeyo ilagu nala dacwooniye si aanu ur sheegno inaanu isaga ku leenahay noo sababee wuxuu idhi muxuu idinku qariyey gantaal yari laxda inuu dabada kaga xidhan yahay oo kay doonto ay ku toogato muxuu taa idinku qariyey buu idhi eeg caqligiibaa meesha ka maqan waa inuu qofku caqli ku daraayuu eegaa horta ma suurtagalba saaladdaba ka soo baxda inay qof il kaga dhacday haddana ka soo riddo ilan waxa weeye shayga lagu weydiinayo horta imkaankiisaa laga eegaa markaad ogaato inuu suurogel yahay baa haddana xukunkiisa la baadhaa kolkaa culimmadu calaamaad badanay sheegi jireen ayaa jira aqamku waa kaa ama qamamku waa kaa waa foodaa lama jeclaan jirin waa kii gabayaagu ninka eh, xaaskiisa la hadlaya gabayga u tirinayey ee lahaa gabadhay haddii wakhtigu ina kala kaxeeyo oon kala tagno ha isku guursanin buu yidhi nin aqamoo food faras leh taasaan kaaga digayaa buu yidhi waa xaaskiisii buu la hadlayey wa shacarihi timaha wejigana waa la maydhi biqamamin maca qamamin foodda maceegaa la maydhi wa mulaaqin kala kulmaya ee afarta dhinac kala kulmayana waa la maydhi mulaaqin waa afar dhinac ka kala kulmaya ha la maydho weeyi mulaaqinkaasi waxa weeyaan markaa waxaa la maydhayaa xaggaa madaxa sare ka kala kulmaya waa in yaroo madaxii ka tirsan xaggan lafgadheedda ka kala kulmaya xagga dhegtaa ka kulmaya xagga dhegtaa kale ka kala kulmaya dhammaan waa intaa iyo mulaaqigiisii baa la maydhayaa waa min baabi maa laa yatimu lwaajibu lmuطlaqu ilaa bi fa huwa waajibun fa huwa waajibuntii weeyi min ra'sin madaxa xaggiisa min ra'sin madaxa ka ahaaday ama madaxa kala kulmaya xaggaa madaxa kii kala kulmayey ha la maydho ama min ra'sin madaxii ah wa nazacatin salaxyihii ah nazaca waxa loogu dhawaaqaa ama zaa'ida waa la reebaa ama waa la fadxiyaa fadxinta ayaa fiican nascatin baa la odhanayaayo waa salaxyadaa carabtu aad bay u jeclaan jireen salaxyada ragga salaxyada markay sheegayaan aad bay u sheegi jireenoo fikirka iyo maskaxda ayay calaamad lagu garto u yihiin bay odhan jireen salaxyadu kolkaa nascadaana waa la maydhayaayo intaa salaxyada ah wa maxalli taxdiifin maxalu taxdiifkana waa la maydhayaa inta yaree dib loo qorqoro inta yaree dib loo qorona waa la maydhayaa maxallu taxdiifka waxaa loo yaqaanaa halkan dhegta iyo sallaxyada timo yaroo ama cidaarkaoo dhafoorka ah iyo sallaxyada halkaa dhexdooda timaha yaree halkaa ku yaalla timahaasi wejigay raacsan yihiin buu sheekhu ku leeyahay waa maxalli taxdiifin wa udunin dhegta xaggeega ka ahaaday dhegtan xagga ka mulaaqiga kale ah waa la maydhayaa isna wa taxta daqanin lafgadheedda hoosteeda ka lafgadheeddaa ah hoosteeda ka ahaadayna isna waa la maydhayaa walaxyin gadhka laftiisiina waa la maydhi walaxyin walixyatin walaxyin gadhkiina waa la maydhayaa waa gadhka laftiisii intaasaa gadh la yidhaahdaa gadhku waa intaasun gadhku waa canka xaggaa ka yimaada iyo canka xaggaa ka yimaada halkaa iskaga yimaadin intaa yar baa gadh la yidhaahdaa wixii intan kale ana gadh lama yidhaah hareed baa la yidhaahdaa ama caaridayn baa carabiga lagu yidhaahdaa gadhkuna waa intaa walaxyin gadhkiina waa la maydhayaa haddaba sheekheennu halkaa markaan eegno wejiga markii si fiican buu u dhigay wejiga ha la maydho timaha ku yaalloo dhanna ha la maydho kolkaa wuxuu idhi farasta ha la maydho ka mulaaqiga u ah ee dhinac kasta wejiga kala kulmayana inta wejiga soo xigta ha la maydho si ay yaqiin u noqoto wejigii in la maydhay hadday xagga madaxa tahay xagga salaxyaha tahay xagga taxdiifka tahay xagga dhegta tahay xagga lafgadheeda hoosteeda tahay intaaba waa la saxayaa buu ku yidhi inuu si fiican u tartiibinayaa la moodaa foodfarastuu ka bilaabay oo salaxyaduu ku xijisiiyey oo taxdiifku ku xijisiiyey oo dhegtu ku xijisiiyey oo sidaynu arkayno gadhka hoostiisii ku xijisiiyey intaaba waa la maydhaya intaa markuu sheegay intaa unbaa dhinacan kalena inaga jirta intaa unbaa dhinacan kalena inaga jirta intaa maydh buu ku yidhi intaaba maydh intaa inteedii unbaa xaggan kalena inaga jirtoo la maydhaya laa baatinay shacarin timaha baadinkooga la maydhi maayo shacarka oo nasala hoosu degay shacarka hoosu dega baadinkooga lama maydhayo buu sheekhu yidhi wuxuu kuu sheegayaa timaa kugu yaallo wejiga ka baxay timahaasi markay wejiga ka baxaan haddii la jiido oo wejiga xaddiisii ay dhaafayaan hoos bay u degeenoo xadkii wejiga wejigaba way dhaafayaan timaa jira aad hadhsan karaysid nin baa jira gadhkiisii waad hadhsan kartaayo waxba laga yaabaa xuduntu u gaadhayba bartaa xuduntu hayaa kolka haddaba markuu halkaa gaadho ama kuwii kale timihiiba xadkii wejiga dhinacii la eegaba markay ka baxaan welibana shaygu xagguu ku yaallaa la qiimeeyaa markay ka baxaan xadkaa ka baxaan baatinkooga maydh lagu odhan maayo laa baatinay shacari nazala timahaa degey baadinkooga la maydhi maayo wa lixyati rajulin nin gadhkiina la maydhi maayo gadhkaasoo ka kahatin aad u fara badan nin gadh weyn gadhkiisa ha la maydho baadinkiisa la odhan maayo wuxuu ku qayday gadh waxa iska le nin waxa inaga baxay timihii aan gadhka ahayn timihii aan gadhka ahayn ayaa inaga baxay waa la maydhayaa kuwan waad maydhi oo kuwan waad maydhi oo kuwan waad maydhi oo kuwan waad maydhi ilingadhkii maahe timayaashii wejiga ku yaaloo dhan baad maydhaysaa gadhkii wuxuu ku qayday lixyati rajulin nin baa iskale buu yidhi haddii gadhka gabadh yeelato ama labeeb yeesho ha maydhaan iyaga in inay maydhaan baa laga rabaa waayo waa naadir baa la yidhaha naadirna xugun ma leh wa rajulin kasatin kasa buu ku qayday kasa waa kasiir timo aada u fara badan farabadnida haddaba gadhkaygani inuu farabadan yahay iyo inuuna farabadnayn maxaan ku kala gartaa goor maan odhanayaa gadhkaygani waa farabadan yahay oo baadinka ma maydhayo goormaan odhanayaa eh, ma farabadno oo baadinkii waan maydhi culimmadu waxay yidhaahdeen gadhka farabadnidiisa waxaa lagu qiyaasaa ninka kuu dhow ee dadka sheekaysanaya intay isku jiraan kuu soo jirsada labada qof ee sheekaysanaya dee ma kala fogaadaan halkaa hadalka iskagama soo tuurtuuraan iskumana soo dhowaadanoo hoosta iskama soo galaan mitiro la yaqaanoo caqligu uu sheegayo mitiro la yaqaan oo caqligu sheegayay labada qof isku soo jirsadaan haddaba dadka sheekaysanaya majlisu takhaadubka isku jooga dadkaa wada sheekaysanaya intay isku jiraan qofka kuu jiraa markuu timahan jidhka ka hooseeya uu arko gadhkaasi ma fara badna gadhkaagan intuu saa u eegay ayuu timi timaha dha inta ishiisu dhaaftay ayaa gadhka jidhkii ka hooseeyey buu arkay gadhkaasi ma fara badne e daahirkiisana maydh gudihiisana maydh jidhka laftoodana biyaha gaadhsii macal jidhkii baa laga rabaa markaa qofku inuu maydho kol haddii qofka kula sheekaysanayaa jidhka uu arkayo oo timahani ayna ka qarinaynin culimmada qaarna waxay yidhaahdeen daabitku kaa ma aha daabidka loo eegayaa waxa weeye mas'aladan bay yidhaahdeen maydhiga koowaad maydhiga koobaad markaad qaadateed wejiga ku maydhayso kol hadduuna maydhiga koobaad uuna biyaha maydhiga koowaad ayna wada gaadhaynin timahan iyo jidhka ayaa la odhanayaa wuu fara badan yahay kolkaasaa la odhanaya waa timo fara badan daabidka loo badan yahay se waa majlisu takhaadubka lagu qiimeeyo qofka kuu dhow ee intaa qofka kula sheekaysanaya uu kuu jiro kuu jira waa inay timahani ka qariyaan jidhkaaga markaasaa kasa lagu tilmaamaya laa laa eh, baatinay shacarin timaha baadinkooga la maydhi maayo timaha oo nazala degay wa lixyati rajulin nin gadhkii baadinkiisana la maydhi maayo gadhka oo ka satin fara badan ereyga baatinay waa tasniyo baadinayni buu ahaayo nuunka waxa loo jaray ee lilidaafa labada erey ee laysku tasniyaynayaa waa labadee waa baatinay shacarin iyo baatinay lixyatin gadhka lamama jeedo lamaba maydhayo gadhka baadinkiisaan la maydhayn baa laleeyahay baadinka ayaan la maydhaynin sidaa eh, shacarkaba baatinkooga aan loo maydhayn halkaa waxaynu kaga baxnay wejigiioo la maydhayo walow kaana alguslu walow xasala alguslu maydhiga wejiga la maydhayaa haba ku xasilo litahliihin saddexaynba ha ku xasilo wa nisyaanin ilowba ha ku xasilo laa tajdiidin cusboonaysiin hadduu ku xasilo lama ogola waxtiyaadin dadaal haddii uu ku xasilana lama ogola u fiirsa sheekhu halkan mas'aladan wuxuu ku yidhi wuxuu mas'alada sheegaya ayuu ku leeyahay wejiga markaynu maydhno meel yari hadday ku engegan tahay ma weysaa kuu jiraysaa weysa kuu jiri mayso salaadda laga aqbali maayo meel yari hadday ku engegan tahay wejigii haddaba wejigaasi maydhiga koowaad hadduu wada gaadhi waayo oo maydhiyo kale ay meeshii engegnayd iyo meeshii barti yarida engegnayd maydhiyo kale hadday gooyaanay gaadhaan bal ka waran afar siyood baa loo maydhi karaa meesha ku engegan wejigiibaad maydhay ama lugtaba ka soo qaad lugtiibaad maydhay meel yar baa ku engegan oo maxalulfaradka ka tirsan meel yar oo maxalulfaradka ah ku engegan waad maydhato ma ogid adu inaad maydhay baad ismoodaysaa waa la tatliitin jira oo xubinka saddex jeer baa biyaha lagu shubi jiray marka koobaad waa faral labada dambena waa sunne haddaba haddii adigoo moodaya inaad wejigii maydhay ama meelihii kale maydhay oo maydhigii waajibka ahaa eed qaadatay waa marka koobaade markii koobaad una wada gaadhin markii labaad baad sunnanimo u qaadatay oo sunnanimaad u maydhay ama qalbiga waxa kaaga jira cagtan sunnanimo u maydh oo niyadaadu waa sunnanimo ee waajibnimoba ma aha ma la ictibaarinayaa maydhigaa mise waxa lagu odhanayaa dee maydhigani waajib buu ahaaye niyadii baad sunno ka dhigtay oo khaladku halkaasu ka soo baxay oo lama ictibaarinayo waa la ictibaarini oo adiga oo tasliis uun ah oo markii labaad uu kuu maydhmay ama markii saddexaad uu kuu maydhmay waa kuu sax weeyi weysadaasi way kuu jiri halkaasina tasliiska hadday kuugu xasisho waa kuu dhag weeyaan waxaa kaloo jira adigoo weysaystay ayay xubnihii kamid midii meel yari ku engegnayd mana moodaysid inay ku engegan tahay xataa tasliidkii saddexdii jeer markaaad maydhay saddexda jeerba meel yar baa ku engegan laakiin ma arkaysid inay ku engegan tahay waabaad iska tukataa laga yaabaa salaad waad iska sunnaysatayba mar alle markaad tukatay uunbaad istidhi ilowdayoo waxaad moodayuun inaad suuli ka soo baxday hadda waad weyse qabtaa baad islahayd sow ma aha ilow baad u weysaysatay weyse damboo dhammaystiran weysadii dambee dhammayska tirnayd ayaa meeshii engegnayd ay maydhantay maydhigaa ma laguu tirinayaa ilay weysadin waa weyse ilow keenay eh mise laguu tirin maayo weysadaa waa laguu tirini oo waa weyse sax ah weyna kuu jirtaa haddaad ilow u maydho oo marka dambe adoo weysaysanaya oo moodaya inaadan weyse qabin uun meeshii ay maydhanto waa kuu sax weeye wax alla wax kaa xumi ma jiro waa masalada labaad masalada saddexaad adigoo weysaystay oo laakiin meel yari ay ku engegan tahay oo moodaya inay weysadu kuu dhammaystiran tahay oo tukaday sunno ku tukaday ayaad istidhi tajdiid la imo tajdiid ulwuduu weysadii baad tagtay oo dib baad u weysaysato cusboonaysii baad istidhi cusboonaysiintii aad istidhi ku cusboonaysii ayay maydhantay meeshii yareeda marka hore engegnayd miyuu kuu jirayaa weysadaasi may kuuma jiro haddii tajdiid uu ku xasilo kuu jiri maayo wuduugaasi waxaa kaley culimmadu yidhaahdeen adigoo weyse qaba ayuu shaki kugu dhacay inay kaa jabtay iyo inayna kaa jabin eeg adoo weyse qaba oo eh, adoo isle waad weyse qabtaa oo laakiin bar yari ay ku engegan tahay meel yar baa ku engegan meel yar baa ku engegnayd haddana shaki unbaa kugu dhacay war horta weysadu may kaa jabtay mise kaama jabin yaqiinba waad weyday oo inaad weyse qabto iyo in kale waad kala garan weyday iska weysaysaad aad istidhi lilixtiyaad iyo dadaal u weysayso markaad halkii weysada tagtay ee ixtiyaad aad u weysaysanaysay ayay meeshii yarayd maydhantay markaana kuu jiri mayso weysadan dambe ixtiyaadkuna ma jirto tii ka horraysayna ma jirayso tajdiid markaad u weysaysanayso tan weysadan dambe kuuma jirto tii ka horraysayna kuuma jirto laakiin nisyaan hadduu yimaaddo ilow ta dambe ayaa wax saxaysa tii hore ma jirinoo meel baa engegnayd laakiin ta dambe ayaa saxday haddii tasliiska uu ku xasilana waa sidoo kale culimmadu waxay yidhaahdeen maxaa laba afartan masalo loo kala farqiyey afartan mas'alo maxaa loo kala farqiyey tasliiska wuu ku xasilayaabaa la yidhi nisyaankana weysada dambe way haddii meeshii engegnayd ay maydhanto waa sax baa la yidhi laakiin tajdiidkii waa la diidey tajdiidka gebigiisu waa sunne kolkaa weyse adiga waajibaa lagugu lahaa oo farala oo maadan weyse qabin ilin meel baa ku engegnayde weysadan aad niyootayna waa weyse sunno ah saasay u jiri weyday laakiin xilliga nisyaanka aad la timid eed moodda inaadan weyse qabin nisyaan markaad la timid ma weyse qabtid baad isleedahay niyadaadii niyo rasmiyo oo niyadii waajibka ayaad la timid kolka saasay kuugu jiraysaa xilliga nisyaanka xilliga tajdiidkana saasayna kuugu jiraynin ixtiyaadkana niyo mayadaa dhacdaba meel shaki joogo fuqahadu waxay ku odhanayaan haddaad kala garan weyda inaad weyse qabti inaadan weyse qabin ha teginuun xamaam eh, halkaa un ha tegin weysadae eh. hadday neef ku haysa neef iska keen xataa haddayna ku haynin iska keen markay si rasmiya kaaga jabto markaasi rasmiya u weysayso horta weysadu ha kaa jabtaa lagu leeyahay ilan shaki baa kugu dhacay sow ma aha waxaa la diidayaa niyadu shakiga ma aqbasho adigu adigoo yaqiin u og inaad weyse inaadan weyse qabin ayaad weysaysanaysaa laakiin haddaad shakisantahay tahay horta maan weyse qabin mise ma weyse qabo oo tira waan weysaysan dee tan iska dahayo ama weysadaadii xukunkeega ha la baadho oo ha la yidhaha horta weysadii hore maxay ahayd xukunkeegu oo taa xukun ha laga soo saaro ama waxaa weeye iminka intaad weysada iska jebisid ama istaabo ama neefi ha kaa timaado ama suuliga gal markay rasmi kaaga jabto markaasay niyadii saxdii iman karaysaa laakiin niyo taradud ku jiro lama ogola hadduu shikiyo qofku haye inuu weyse qabiyo inuuna weyse qabin haye haye haye haye okay waa sax haddii qofku uu shakiyo uu yidhaa ma qabtaa mise ma weyse mise ma weyse qabtid baraau dima oo dahaaradiya ma qaadan karaa baraau dima waa dahaarada la odhan maayo kolba xaaladiisu siday ahayd baa leegaya hadduu qofku shakiyo uu yidhaahdo ma weyse qabaa horta mise ma weyse qabo maxaad isku ogeyde kuugu dambeeyey inaan suuliga ka soo baxayey baa iigu dambeysey dee ma weyse qartid hor iska weysayso waxaad ka shakiday inaad weysaysatay xadadkii waa yaqiin ma og tahay laakiin maxaa shaki uu galay weysadii dee yaqiinta shaki laguma zuuliye oo iska soo weysayso haddaad dahaaro sida sheekhu uu sheegay ay dahaara kuugu dambayso ood ogeyd inaad weysaysatood salaaddii subax ku tukatay meelay neefi kaaga timid iyo meelaad suuli ka gashay intaa midna ma garanaysid inaad salaaddii tukatayna waad ogtood weyse ku tukatay waad weyse qabtaaye shakiga iska tuur oo nin weyse qabaa tahaye waxba weyse dambe uma baahnid wahaakada fardulwuduu'i weysaysiga faraliyadiisu ghaslul weji wejiga maydhidiisa weeyaan wa shacarihi timihiisana maydhidooda weeyi bikhamamin farasta maceega la maydho wa mulaaqin ka la kulmaya miciisa la maydho min ra'sin xagga madaxa kala kulmaya wa nasacatin xagga sallaxyaha kala kulmaya wa maxalli taxdiifin halkaa maxallu taxdiifkee dhafoorka u dhow xaggeega kala kulmaya wa udunin xagga dhegta kala kulmaya wa taxta daqanin lafgadheedda hoosteeda kala kulmaya wa laxyin iyo gadhkii wa laxyin wa maca laxyin gadhka miciisa in la maydho laa baatinay shacarin timaha baatinkooga la maydhi maayo timahaasoo nasala dhaadhacay oo wejiga xadkiisii dhaafay wa lixyati rajulin nin gadhkii baadinkiisa la maydhi maayo gadhka oo ka hatin fara badan walowka walow xasala alguslu maydhigu haba ku xasilo litahliihin saddexayn ha ku xasilo wa nisyaanin ilow ha ku xasilo laa tajdiidin cusboonaysiin hadduu ku xasilo se maya weeyi waxtiyaadin dadaal haddii uu ku xasilona maya weeyi ixtiyaaduun u weysayso taana lagaa yeeli maayo buu ku yidhi sheekhu qurina biawalihi niyatu rafci xadasin walow min gayri axdaasihi laa camdan ow tahaaratin canhu in shaa allahu tacaala casharkeennii qurina biawalihidaasu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam